بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sal allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi waasxaabi ajmaciin sid ballantoo ahayd risaaladii aan u ballansanayn ayaanu caawa halkan ka bilaabaynaa risaaladaas ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa xukmu taqniin shariica alislaamiya xukmu taqniin shariica islaamiya ayaa la yidhaahdaa risaalada waxaa iskale wadaad la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu sacad ibnu cali ashatri la yidhaahdo oo ka soo jeeda mamlaka carabiya sacuudiya ayaa iskaleh ahna ragga xagga qadaha iyo maxkamadaha iyo cadliga ka shaqeeya wadaadkaasa iskaleh risaaladaas iyo marka sababtaan u doonana iyo waa gaari doonaa insha allahu tacaala laakiin wax yaroo muqadime ah aan ka hormari oo daruuri ah muqadimadaas waxaa ugu horeeya horta risaaladan inaan akrino maxaan nagu kalifay lanno kulli shay lahu sabab way shay walba sabab buu leeyahay sawirka horta nagu kalifay way iska badanta asbaabtu laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye in aanu shareecada u khidmayno diinta inaan u khidmayno inaan diinta sharaxan oo akrino oan akhrisanno waa sababka koowaad weeye ilaahay subxaana wa baan ajar iyo hawaab iyo xasanaad uga raadidinayna qofna ku raaligelin mayno qofna ku radin mayno taa waa mid midda labaad oo asbaabta ka mida nagu bixisa waxaa weeye waayahan waxaa aada u batay in dad culumo sheeganahaya ama dadku ay culamo u yaqaanaan ama ayago culamo isu haysta inay waayahan aad uga hadlaan oy soo badatay shareecada xukunkeeda in laisku xukumo kitaabka ilah in laisku xukumo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam oo maxkamadaha la geeyo dadka lagu kala saaro hawshaas buuq badan iyo maxaa leeyahay in lagu furay habaas badan lagu rogay wey dadkii ka hadli lahaa howlaha iyagaa radin lahaa ama naqdin lahaa ama tasxiixin lahaana aad moodo in layska aamusay oo waayahan shibba layska yidhi qof walba sabab kastaa ku bixiyo duruufaha ilaahay baa subxaana wa tacaala taasu marka waa sabab labaad sababka saddexaad waxaa weeye in dadka dalabada ah oo caradan hadda qof waliba waxa fiican meesha uu joogo waaqicuu joogo inuu si fiican uga warqabo waa daruuriyo wadaadka wax aqrinaya ama sheegaya inuu ka warqabo waa daruuriyo waaqan hadda annagu aan joognay deegaankan hadda aan joogno caradan aan joogno khaasatan in ay jiraan oy soo bateen dad dalabatulcilmi ah ama dalabo ba ahaan jiray laakiin hadda aad moodo inuu ku dhaca inqiaacu daraasi oo dalabkii waxay baranayeen intay iska daayeen inay masaa'il noocaana ay gacantogaaleeyaan oy ka hadlaan oo dadka dalabada ah oo maraakiista iyo masaajidda iyo macaahid wax ka baranahaya iyo meel wax lagu daraaseeyo balbalo iyo tashwiish badan inay ku fureen inay tashwiish badan ku fureen oo ah dadka qawaaniinta iyo waxyaalahaas cabsan waxyaalaha qawaaniinta dadka cabsan oo mucjabka ku ah oo aad ula cajabsan oo wax fiican moodahaya inay dadka dalabada balbalo ku fureen mar hadday marka labadii balbalo ku fureen iyo waxyaala noocaas tashwiish ku fureen culammada islaamku waxay leeyihiin waxaa waajib ah waxyaalaha dadka shubahaadka iyo lagu furay qusacbalaadka qof kasta oo muslima oo yaqaano oo diinta wax ka garanaya masaa'ilkaa garanaya waajib bay ku tahay inuu masaa'ishaa ka hadlo maxaasaa loo yeelaya waxaa loo leeyahay laba sabab sababkood waxaa weeye shubahaadka iyo waxyaalaha noocaas diinta in laga dafciyo diinta in laga ilaaliyo oo diinta la dhowro sabab kalaadna waxaa weeye isaguna muhiimka dad badan laga aysan fahamsanayn waxaa weeye ixsaanan waa birin lialabat اlcilmi wey dadka alabatulcilmiga ah oo waxbaranahaya in loo samafalo oo loo isxaanfalo oo shubahaadka iyo shukuugta lagu keenahayo laga dafciyaca laga yidhaahdo la tuso shareecadu waxyaalaha lagu keenahayo oo shubahaadkaa ah inay meel ka istaagtay daawana loo helahayo la dafcinahayo waxyaalaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay haddaadan dadka dalabatulcilmiga iyo ducaada kula joogta iyo shubahaadka waxyaala lagu keenayo haddaan looga jawaabin oo la ishkaal bixin oon la tusin inay shareecadu ashyaada iyaga daawo u heshay oo qofku shubahaadkaas uu iska liqo iska qaato wuxuu moodahaya qofku marka dambe shareecadu inaysan wax xal aba ah u haynin mashaakishooda laakiin haddii shubha walba laga jawaabo khalad walba haddii laga jawaabo shay walba waswaas walba haddii qur-aan lagu aqriyo qofka aalibcilmiga wuxuu fahmahayaa shareecada nebi maxamed calayh salaatu wasalam inay kaamil tahay dhammaystiran tahay shay walbana xal ay u helaysa wey hadduu asagu garto khayr haddii cid u sheegto helo khayr hadduu garan waayo cid u sheegto waayana uu ogaado mas'aladan kolley xal waa leedahay laakiin sayajid insha allahu tacala yowma min alayaam ama inuu kitaab ka helo ama wadaad ka helo waxaawy cidu ka helo inuu xal u helahayo inuu qofku soo aamino oo aamino shareecadu inay tahay shareeco dhammaystiran wey marka waxyaalahaas waxay ka mid eh, eh, igu buuxiyey in aan ka hadalno masaladan waad og tihiin eh, waxyaalahaas garabdhiga waxaa ka mida ah oo muhiimka in la baraarujo u baahan in muxaadaraad la jeediyo oo kelimaad la jeediyo wadaadku wax soo qorto iyo in wax la daraaseeyo aniga agteeda waxaa ila fiican oo mufadal ah in wax la daraaseeyo oo la akriyo kutub la akriyo kutubta la akrinaya marka qasab maaha inay noqoto abshujaaca iyo baafadla iyo inay noqoto ajruumiga ma aha kutubta la akrinayo waxay ku gowracanta wadaad allow had iyo jeed sabanka aad joogto ummaddaa kula joogta kutubta anfacaysa oo mufiidada ay ku gowracantahay maaha inaad adigu wadaad kaa horreeye akriya muhimaddu maaha in deegaanka lagu akriya muhimaddu maaha inay soomaali akrito muhimaddu maaha laakiin muhimaddu waxay tahay kitaabkan ummadda manfacaya sawaan kaana kitaaban qadiiman aw kaana kitaaban xadiid wuxuu rabaa ahaado waaqaca iyo nolosha la joogo inuu kitaabku daaweynayo haddaadan saa u fahmin ee markaa tira waxbaan akrinaya ajruwa aad la soo boodo oo la soo boodo safiinaha la soo boodo oo wixii horey loo hay la soo boodo haddii waxyaalaha cusub waxay u baahan yihin daawo xaggee xalkooda loo raadinhayo waxaa la rabaa wixii hore cusbaa ajruumigaaga inaad isku wadato iyo masaa-isha cusub oo soo kordhin inaad isku daraasiiso oo isku wado waa daruuri maxaa eh, la yidhaahdaa lagama maarmaan qofkuna uu ogaado ayb marka in la daraaseeyo oo dalabatu ay arkaan oo cilmi ka faa'iidaystaan oo iyaga laftuhu sii daraaseeyeen oo ay kutub noqoto waa laga maarmaan waa laga maarmaan inahaas marka waa iska eh, muqadimo eh, kitaabkan isaga markaan usoo noqdo waxaan u dooranay waxaa ka mid ah kutub badan oo masaa-ishan ka hadashay ayaa jira kuwo yaryar oo dhowr waraaqood toban waraaqood wax la mida ah. kuwo waaweyn oo boqolaal safca ah intoo waa jiraan kanu waa jira oo dhexdhexaada ah, intoo way jiraan waxaa markaan fiiriyey oon muraajiciyey oo dhinacyo badan ka istaagay waxay iila noqday kitaabkii munaasibka ahaa asbaab badan sababta waxaa ka mid a ah inuu yahay horta marka koowaad mas'alada iyo ujeeddadaan lahayn kitaab oobsanaya inuu yahay mas'alada kitaab kaa daaweynaya inuu yahay waana wax ugu muhiimsan midda labaadn ku dooran waxaa weeye inuu kuwii yararka ahaana ka sarreeyo kuwi waaweynaana ka hooseeyo oo wakti kooban mas'aladii looga faa'iidaysan karo oo lagu arki karo weeye ayb xeeraan u dooranay ayuu maxaa la yidhaahdaa yuu ka mid yahay ee kitaabkan waxaadna ogaataa waxay yidhahdeen ragga tarbiyada ka shaqeeya oo muslimiintu waxaa weeye inaad ogaato kutubta muhiim mufiidka oo ku anfacaysa waa macraka waa dagaal iyo meel lagu jabo kitaabka ku anfacayo waktigaaga iyo samankaaga masalada inaad ogaato waa macrako khatar wey sayd ku ogaarta kitaabku anfacayo waxaa macrako labaadoo ka sii daran kutubta mawduuca ka hadlaysa oo masalada daaweynaysa meesha adigu aad rabto saad ayada lafta u kala dooran lahayd lanna waxaa laga yaabaa in masale aad rabto inaad ka hadasho ama aad akhrisato amaad kutub ka barato kutub badan baa laga qoray dhinacyo badan baa laga istaagay seed u kala rajaxaysa u kala ogaanaysaa kutubta ku anfacaysa masalada ayadaa waa midda ugu daran wey macrifat اlkutub almufiida inaad garato waa macrakiya dagaalwa maxaa kaloo macrako kala inaad kutubta masalada ka hadlayso oo mufiida lafsiga mawduuca ka hadlaysa inaad kala rajaxan karto oo kala dooran karto ood ogaan karto kanaa fiican kanaa kanka fiican qaabkaas uga fiican inaad ogaan karto waa muhiim weeye ayib marka kutubta in la garto hadda ummadda looga faa'iideeyo waxyaalaha noogu daran bay ka mid tahay kutubtiiba dadku inaysan ka warqabin inaan maxaa la yihahda laga hadlaynin limaada lanna kutubta hadda kitaabkan uu ka mid yahay oo ka waaweyn oo ka yar oo la midka ah waxaa wey markaad fiirsa waaqacan hadda aan joogin dadka ka hadlahaya waxaad mararka qaarkood isleedaho yaqiinba qalbigaaga gelaysaa inaysan xataa hal kitaab oo masalada laga qora inaysan ogin lowla ay ogyihiin kutubta kutub in laga qoray inay kutubtii gooban tahay culummadu ka hadleen makaatibta ay buuxdo waxaad isleedahay saa umaysan hadleen saa umaysan hadlin hadday og yihiin ay masaladu saa tahay oo kutubtu ay buuxo meel walba taallo qaabkay u hadlayaan say wax u dhigahayaan iyo say wax u tanaawulahayaan umaysan hadlan laakiin waxaad moodaa inayba isleeyihiin khalal laka ljawu jawgu aduu cidlo kuu yahay fabiidi wasfiri marka iska fooriyo iska boodboodoo iska ciyaarba inay tahay oon meeshabay wax joogaba aan la aragbo jawgu ayaga cidlo u yahay hawsha marka waa khatar wey lanno kutubta haddaad og tahay waad gaabsanaysaa maraajicda iyo masaa'isha looga hadlay hadaad og tahay waxbaad soo reebanaysaa marka kitaabka waa kitaab mufiida oo risaala maxaa la yihahda koobana lixdan safxa meelahaasa toban dersiya wax ka yar ayaan ugu talagalna insha allahu taala inaan noqoto isla daraasayno isla aragno intaa waa kitaabka muqadamo yar haddaan ka hormariyo muqadamadas waxaa weeye xukmu taqniin maxaa la yihahda shareeca islaamiya oo in eh, shareecada islaamka qodobo laga dhigo waa waa laba qodob horta waynaad kala ogaato wadcu qaanuun اlwadci in la dejiyo oo la qoro qaanuun اlwadci waxa waa masalo masalo labaad waxa way u baahan inaad ogaato taqniin shariica oo maxaa laga wadaa waa noo imaan doontaa shareecada sidii qawaaniinta qarbiga oo kufriga oo gaaladu ay ku dhaqmaan in loo qodobeeyo mulzama laga dhigo qaadiga iyo dadkana lagu xukumo maxkamadaha la geeyo iyadoo buug feeri kuusan oo gaal ah meesha lasoo dhigo marka waa garata laba qodob bay keleen qodobka marka wadcu qawaaniin wadciya ka guud ahaan waa xaaraam wey waxa culamaa ole waa jaa'is waa bannaanyana ma jiro laakiin waxaan keliya laysku hayaa oo wadaadda khilaaf ay ka keeneen hadal ka keeneen ma lagu gaaloobahayaa mise laguma gaaloobahayo laba masale waa inay ku kala caddahay qaanuunu wadci xaaraam qowlan waaxidan ma lagu gaaloobahaya haddii la qaato waxaa weeye wadaaddaha khilaaf iyo hadal ka keenay muta'akhiriina albaabs horta ay ku kala saaran tahay qaanuun wadci xaaraan bitifaaq laakiin wax ma lagu xukumi karaa oo cafan waa qofka wax ku xukuma xukunkiisu muxuu yahay ma gaal baa mise waa muslim taasaa macrakadii doodu ka taagan tahay taas macrakadu marka taasoo kuu dambaysa lakin marka horta waxaad istaagtaa laa yajuus halkaa istaagway kabacdi ma lagu gaalo mise lagu gaaloobaayo kabacdi maxaa adilladii raadi marka xukmu eh, taqwiniina shariica alislaamiya sidaa arki doono laa yajuus ma banaano hawsha horta ma banaan muqadimada kood inaad qofku iska fahmo waa lagama maarmaan weeye liannahu mukhaalifun liijmaci lmuslimiin ijmaac lmuslimiin buu khilaafsan yahay waana arki doona ijmac waa imaan doona ijmac muslimiin buu khilaafsan yahay taqniin shariic lianna hadda waxaa soo batay oon saa u lena kitabkaana u daraasaynaynaa wadaaddaa intay ka soo carareen dad dalabatulcilmi qaanuunka wadcigaah intay ka soo carareen yay waxay dhaheen waxaa bannaan shareecada dastuur waafaqsan in la dejiyo meesha dagaalu ka socdo hadda halkaa wey hoos baa loo dega waxaa la yidhi sheekhow dastuur adhow kuma jirno wadci ah qaanuun wadciga kuma jirno laakiin waxaan rabnaa ood ogaataan inaad ogaataan xerowgiinin waxba aan garanaynin oo aan kuliyaatlqaanuun ka soo bixin waxaa bannaan wadcu wa kitaabatu qaanuun yuwaafiqa shariica alislaamiya marka maxaa ku diidaysaa dumarka shareecada qaanuunku waafaqsan yahay maxaad ku diidaysaa wesh mushkila maxaa ku diidaysaa taa marka waxaan leenahay laa yajuus liannahu mukhaalifun liijmaac lmuslimiin alcamali ijmaaca muslimiinta camaliga oy ku soo socdeen oo ku dhaqmahayeen sharciga ilaahay ku dhaqmahayeen ooysan ayagu u leexan shareeca la qodobeeyey oo qaanuun laga dhigay taasaa kaaga filan booy nolosha muslimiinta oo dhan fiir wooye markuu soo dariyey waa u tegi doonaa insha allahu tacaala taa waa qodob qodob labaad waxaa weeye dadka qaanuunka maxaa la yidhahdaa shareecada waafaqsan dejinahaya hareecada ilaahay iyo kitaabka sunada qaanuunka waafaqsan dadka dejinahaya horta ma culummo iyo fuqaha caarifiina bisharci illaahi dadka qaanuunkan dejinahaya su-aal baa ubaa in laga jawaabo dadka aadna leedihiin qaanuun wadciahay dejinahayaan qaanuun bay dejinahayaan oo shareecada waafaqsan waxaan leenahay ma culamo iyo fuqo mujtahidiina oo shareecada ilaahay yaqaanaa aw rijaal lqaanuun aljuhaa can sharci illaahi caza wajal wa axkaamihi horta labadan inaad kala jawaabtaan baa u baahan qaanuunkan aadna leedihin iyo dasaatiirta aadna leedihin shareecadu waafaqsanya ma culum baad dejinaysaa ma sharif cabdinuur baa dejinahaya iyo cumar faaruuq baa dejinahaya mise waxaa dejinahaya hee rijaalu aljuhaal baa dejinahaya su-aasha horta waad ka jawaabtaan haddaad tidhaahdaan culummadaa dejisay iyo mujtahidiinta fuqahadaa dejisay haddaad tidhaahdaan beentiin waa caddaanaysaa waxaad ku qasbantiin inaad tirahdaan waxaa dejiyey rijaalu qaanuun ri qaanuunka yaqaanoo maxkamada uga soo baxay ayaa dejiyey inaad tira waa ku qasbantiin haddaad marka saa tiraahdaan ood ictiraaftaan inaysan culimmadu dejin ay dejiyeen rijaalu qaanuun ay dejiyeen haddaad hawshaa ictiraaftaan waxaan leenahay ictiraafka asiga waa sax wey godkii aan la rabna waa ku dhacdeen waxaa caddaatay in haddaysama rijaalu qaanuun ay dejiyeen aljuhaal maxaa la yidhaha alcawaam hadday dejiyeen waxaa caddaatay annahu laa yuwaafiqu he shariica islamiisa waafiqa waa caddaatay waa inaad masalada waa inaad fahamto lannu qofka qaanuunka dejinayo ood leedahay shareecadu waafaqsanaya laabudda an yakuuna caarifan wa caaliman mubtahidan shareca islamiga inu yar waa lagama maarmo hadduusan ahayn kayfa yadacu qaanuunan yuwaafiqu sharc اllahi caza wajal na fahansiya si u dejinayo maba yaqaane maba garanahaye haddii maanta le war islaantaanan furee tahaaradan ka waran la yihaahdo kama jawaabi karo war culammada aad markii qaanuunka la yimaadana waxaad leedahay wuxuu dejiyey qaanuun yuwaafiqu shareeca islaamiya labada qodob isqaban karta ama isu imaan kartaa ma aha w marka masalada waa inaad aad u fahantaan masalada aadna fahantaan oo ragga ku doodahaya iyo nimanka dhahaya ini dhahaya qaanuun wadcu shareecada waafaqsan baa la dejin karaa waa inaad tirahdaan macluumaa dejisay mise juhaal iyo caamo iyo fajistayaal iyo niman tay qaba oo maxaa la yihahdaa shaariba waaweyn ayaa dejiyay horta waa inaad weydiisaan su-aasha baa in la weydiiyo taas waa masalo uma intaas kabacdi waxaa u baahan in ogaado in ogaado haddaad intaas ogaato inay caama dajiyeen iyo juhaal waxaa weeye qaanuunku qaanuun ulwadci wuxuu leeya arkaan wuxuu leeya maqaasid wuxuu leeya tafsiir warkayga ufiirsa wuxuu leeyahay arkaan rugniyo ku taagan yahay arkaanul islam soo ma taqaanid arkaan ku taagan yahay buu leeyahay wuxuu leeyahay maqaasid iyo ujeedooyin iyo meelo uu tooganayo uu xigsanayo leeyahay oo maxaa leeyahay uu doonayo wuxuu leeyahay tafsiir in la fasiro oo la sharxo ayuu leeyahay laa yufasiruhu ila rijaalu qaanuun xagga qaanuunka yaqaana ubaa fasiri kara haddaad tidhaahdo sheekhow aniga waxaa leeyahay sheekh hebel baa leeyahay tafsiirkaana fasirhayaayo tafsiirkaana qaano shareecadana qaano minhaajkana xifdisana qaanuunkana waa inaan fasiro laysa laka baa lagu leeyahay naaqatan walaa jamal meesha waxba kama taqaanide masaajkaaga joog oo qur-aanka fasiro qaanuun iguma fasiri kartido ayb intaa kabacdi uma wuxuu leeyahay malaaxiq wax la yidhaahdo qaanuuntu waxay leeyihiin wax leeyahay malaaxiq malaaxiqdu maxay taa waxyaalaha soo dariya oo dib ka yimaada oo dowladaha ku yimaada waxaa jira wax malaaxiq la yidhaahdo oo dib laga keeno istidraakaad oo lagu siyaadiyo qaanuunka lagu daro ila waxaan waa wax bashar baa dejinaya xaaja imaanaysaa aayad quraan xadiis midna looma hayo maxaa la samaynahayaa waa u qayinaynaa waa u khamuuraynaa waan ku biiranaynaa kiibaan ka dabageynaynaa ka daba tuurayna malaaxiq buu leeyahay malaaxiq iyo hawle laga daba geeyo ayuu leeyahay oo loo idaafeeyo oo lagu daro ayuu leeyahay fii kulli waqtin mar walba lagu daro oo lagu biiriyo ayuu leeyahay ayb saa marka in ogaato waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan dadka kule qaanuunkan waxaa dejiyey qaanuun shareeco waafaqsan baa la dejinaya inay ku yidhaahdaan warniyo adigu waa degdegaysaaye qaanuunkan rijaalu qaanuun baa qoray waa runtaa laakiin markay qoreen baa inta la soo qaaday oo culimmada loo jamciyey oo huteel la fariisiiyey oo biyo guduudan loo shubay yaa waxa l culamo alle qaanuunkan ka tala bixiya akhriya oo muraajaceeya oo fiiriya xaalkiisu muxuu yahay marka culimmadii raajacuuhu wa nadaruu fiihi wa abdow ra'yahum wa kada wa kada wa kada ne marka qaanuunkan annagu yaanaan dejin culmiya dejinin laakiin lahum kelima inay tasxiixiyaan waxay qalada ka saaraan wixii sawaaba dhaan horay u soco marka lahum kelima soo war jira meesha maaha xujada nimankaa waa in la siiyo xujadooda waa in la siiyo w gartooda aan laga baksiin wey waa inaan laga baksiin tay waa hawsha xujadoodaas ayaga maxaa la yidhaahdaa loo sheega w loo sheega iyada loo sheega w tay laakiin taa iyada waxaa looga jawaabhayaa taa iyada waxaa looga jawaabhayaa saan inii sheegay qaanuunku wuxuu leeyahay maqaasid iyo arkaan iyo tafaasiil buu leeyahay w wadaadadan ma fasiri karaan maqaasidiisana ma garanhayaan arkaantu ku taagan yahana ma garanhayan waxaasoo dhan inta badan ma fahmayaan waxay fiirinhayaan wadaadadu siinadu ma banaanta khamradu ma banaanta xawlahaasay fiirinayaan dastuurka hadday ka waayaan khamradu waa banaanta kuma jiro maxaa eh, la yidhaahdaa ishid siinadu waa banaanta kuma jiro maasha allah hore socay leeyihiin waxaana lagama hadlaya la socada dadka qaanuunka dejinaya laysu aqriyaa sheekh laftigooda waxbay fahmaya meelaha laga caranayo ama laga didaayo ama laga soo boodaayo ma taabanayaan waxyaalahaas hadhowbay waxay samaynahayaan markii dastuurka la mariyo referendum la mariyo afti la mariyo ama madaxweyne uu saxiixo ayay gadaal uga darsadaan waxyaalahay rabaan waxyaalaha gadaal bay uga biirsadaan marka marka koowaad horta wadaadada hawsha ma fahmayaan aaniyan waxaan leenahay markay wadaadadu muraajaceeyaan oo fiiriyaan yaa damaana qaadahaya inaan gadaal wax looga darayn cidda noo damaana qaadaysa oo had iyo jeer la socota oo noo fiirinaysa oo habeen wal meeshu dega la socda waayo cidda la socota waayo cidda muraajacaynaysa waayo hawshaa lama hayo hawshaa lama hayo aalian waxaa weeye yaa fasirhayo hadhow markii la fasiro yaa fasirhayo hawsha cidda fasiraysa ayaa laysku hayaa waxaa kaloo maxaa la yidhaahdaa haddana u baahan inaad fahamto oo maxaa la yihahda mas'alo kale ah mas'alo kale oo iyana muhiim ah baraajuha waxaa weeye man huwa alxaakimu alladii yajlisu maxkamata lixukmi hada alqaanuun qaanuunkan aadna leedihin shareecadu waafaqsan diinta nabi wax ma waafaqsana waama inii daynayba shareecad maxkabaddaa la keenay maxkabaddu yaallaa ninka ka hadlinaya oo fasirahaya oo ummadda ku kala saarahaya oo aniga adigu aan u tegayno oo hadhow maxkamada fadhiya ma nin caalima oo sheekoo diinta ila yaqaano mujtahidaan ugu tegana sheekhiban cimaamad weyn oo gan weyn baan meesha ugu tegaynaa mise nin tay qaba oo maxaa la yidhaha koofiyad qaba oo hawlo qaba oo labisaadan weligaaba arag qaba baad meesha ugu tegaysaa oo burs maxaa la miska ugu dhufanaya waxaad ku khasbanta oo waajib kugaoo ah degdega inaad tirahdo culimmana ugu tegi maayo mashaayikhna ugu tegi maayo waxaan ugu tegahayaa niman aanan weligay arag inay tukanan kale aana warka ahayn niman dhar waaweyn qabiyo koofiya hawlo gooni oo meesha u yaalla oo maxaa la yidhahda oo kiyaalo qabaan meesha oo garxiira ah ayaan meesha ugu tegahayaa war hadda shareecada ilaahay oo diintay waafaqsan iyo qaanuunka waa waafaqsan yaha culummadii fasiri lahayd oo sharxi lahayd oo ka hadal siin lahayd wayna howsheekh meesha waxaa fadhiya niman maxaa la yidhaha shaaribogoyba fadhiye qaanuunkan ciddii wax ku xukumin hadlee shareecadu waafaqsanya qofka shareec ka hadal siinaayo oo fasiraayo ummadda ku kala saaraya waa kee waxaa caddaatay inaysan culamo ahayn inaysan akhyaar ahayn hawlahaaso dhan waa kuwa caddaadeen wey hawlahaso dhan waa kuwa caddaadeen marka waxay u baahan tahay in la isweydiiyo oo laga hadlo marka qaanuunka asaga ah culamo wax ku xukumi maayaan waxaa wax ku xukumahaya rijaalu lqaanuun aljuhaal baa wax ku xukumahaya wey ragga ayago aw calmaaniyuun cilmi diintaba ka shakisan xataa juhaal kelima diintaba niman ka shakisan oo diinta in isku maamulaba aan aaminsanayn ayaa xataa dastuurkaan wada oo meelaha u fadhiyo nimanka ayaga ayaa fadhiya meesha u fadhiya halka ayaga ayaa meesha u furay marka sharculaahina cidda ka hadlaysa oo xukumaysa waa inay culimo noqoto waa daruuri mida iyadoo iska ogtiin wey howlaha iyagoo iska ogtiin wey intaas sidaasaan ka gudbahaya lambar afraad oo u banaasna in la fahmo waxa weye waa midka aan hore soo hormariyo oo ah man huwa almufasiru hada alqanuun qanuunka ayaa fasirahaya culamada fasirahaya mise waxaa fasiraya rijaalu qaanuun jawaabta waxaa weye rijaalu qaanuun baa fasirahaya walaa yajuusu lilculamaai an yufasiruu hada alqanuun qaanuunka inay fasiraan uma banaana lagana yeelima dowladduna kama yeelayso dowlada qawaaniinta degsanaya lagu leeya shareecadu waafaqsan yaha dowladdu ka yeeli mayso waxaa qaanuunkan fasiraya rag maxkamada uga soo baxay shahaadooyin u haysta barofesooro ah ayaa maxaa leeya jaamacada wax ka dhiga ayaa fasiraya oo ka hadlahaya kuuna sheegahaya laakiin wadaad masaajid tafsiir ka akriya ama bukhaari ka akriya intuu maxkamadda yimaado fasir mahayo saa waa inaad fahanto hadduu jiray idinka laftiinu awa idinka haddayna weydiinaya ma haysaan lagama caybnimo jirta gacmeed kuma nool moogta halkaan dhulkan joognaa maxkamadaha intaad dib ugu noqoteen masixayna ka shaqaysaan rag waaweyn baa tihiine ma haysaan maxkamada ay culummo soomaali fadhiyaan ma haysaan oo lagu leeyaga qaanuunka wax ku xukumay ku kala saaray ma haysaan ma heli karta sheekho dadka marka been loo sheego waa mamnuuc waana xaaraam lama marba dad mada in la khiyaana maba ma banaana marka hada alqaanuun laa yufasiru lculamaa inamaa yufasiru rijaalu lqaanuun weeye maxaa dhahay culamadu maxay u fasiri waayeen laba sabab sababka waxa weye laa yacrifuuna alqawaaniin horta ma yaqaanaan marka koowaad qawaaniinta ma yaqaanaan jaamacadna umay soo bixin malaaxiqda iyo tafaasiirta iyo maqaasi ujeedooyinkiisana ma yaqaanaan waa midda koowaad ayb aaniyan maxay tahay lam yadacuuhu ayagu ma ay dejin mana ay qorin qaanuunkan waxaa yaqaana oo fasiraya sharxaaya ninkii markii hore degsaday oo qortay somaali waxay tiraan jin ninkii keenaa bixiya war qaanuunkan ninkii degsaday oo qortay baa fasirahayo oo wax ku kala saarahayo ama adigu soo maaha maalin baa inta laguu dhiiba waxay ihi sheekhow se u aragtaa saanaad u fiirsa waxaa tir wallahi wax dhiba kuma arka waa markay ugu fiican tahay markay ugu roon tahay mar kale laguuma keeninba mar hore laguma keeninba marka qaanuunka waa w culamadu ma fasirayn limaada liannahu laa yacrifuuna qawaaniin aaniyan lam yadacuuha iyagu ma isadajin wey idan huna waxaa u caddaatay alqaanuunu bidaayatu min rijaal اqaanuun wa nihaayatuhu ilaa rijaal qaanuun waxaa lagu leey shareecadu waafaqsanya waxaa bilaabay rag qaanuunka yaqaanaa bilaabay waxaa kugu dhammaanaya oo fasiraya rag qaanuunka yaqaana nin shareeco yaqaana umaba yaallaba khamisa qodobka shanaad waxa weeye oo aan rabaa inaan isna dul maro dadejiya waxaa weeye bacd alabat اlcilmi waa waxay leeyihiin ina awala man wadaca alqaanuuna rasuulu lahi sal rsulka ilahi wey cidda ugu horayso qaanuun dejiyey waaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga u degdegaysaan hawshaas waa nala yiri hawsha marka waa inaan ka jawaabno gar baa nalagu leeyahay inaan ka jawaabno waa gar wey oo maxaa daliilu ah waxay dhahen waxaa daliilu ah fii wasiiqati alatii katabahaa nabiyu calayhi salaatu wasalaam baynahu wa bayna alyahuud iyo ansaariya uu kala qoray ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa daliilu aw ah. marka awal man wadaca alqaanuun wa katabahu annabiyu calayhi salatu saasay dhaheen wey kaburat kalimatan taruju min afwaahim yaquuluuna ilaa kadiba hawshaa hawl khalada hawl aad u liidata ayb hawshaas haddii waqafaadan ku samayno waqtiguna waa igu yaryahay oo dee inaan risaalada bilaabaan rabaa waqafaadkas haddaan iska dulmara waxaa wey waqfada kood waxaan leenahay waxaa u baahan in la ogaado marka koobaad wasiiqada horta aad xujaysanayn sanadkeeda ma saxiixa mise waa daciif marka ugu horeysa tilaabada ugu horeysa inaad qaada lagaaga bahay ayuha aalib waxaa weeye horta ma saxiixa mise waa daciifa min xayu sanad waa inaan iska ogaano taasaa u baahan inaan ogaano ayb markii xagga sanadka la yidhaahdo waa daciifo wey waa daciifo cindana oo daciifa ah cindana culamada ragga culamadoo daciifiyey waa badan yihin lakaada dhowrin haddaan ka sheego raggaa daciifiye waxa kamid ah sheekh albani baa ka mid albani ayaa ka mid ah raxmat ullahi caleyh waxaa ka mid ragga daciifiyey oo si fiican uga hadlay eh, doctor diyaal cumari baa ka mido w akram diyaal cumari ayaa ka mido w u dhinta malayna raximah llahu taala ha u dhintay ayb ragga hore jaamac islaamiya lagu aasaasay oo shaqiili iyo la da-da ahaa ayuu ka mid ahaa wey ayuu ka mid ahaa ayb ninkaasaa ka mid weliba daraaso fiican buu ka sameeyo wuxuu yidhi kitaab maxaa la yihahda saxiix siral yaraadu leeyahay markuu asaaniidda jimciyo dhinac walba ka istaagay yuu yidhi laba qodob waa in la kala fahmo qodob waxa weeye in la yidhaha waa mawduuco waana baatil waa mukhtaliqa waa la sameeyey watiiqada qodob waa kasbi qodobna waa in la yihahdo waa aciifo mana sugna min xayu sanadku in la yidhaahdayo waa mawduuco wuxuu yii xoogaa waxaa ku jira tilaabo dheerayn ma dhihi karno waa mawduuca ma ohan karno laakiin waa daciifo wy min xayu sanad markii la jamciyo sanadkeedu waa daciif wy hawsha halkaa isku gabi shekh albanina waaba ku qosa isagu waaba waxaaba waqti badanba kuma sii bixin ragga culummada oo wadciga ku xukumay waxaa ka mid a ah sheekh yuusuf alcaysh baa ka mida ninka la yidha wadci buu ku xukuma asagu meel adag kaga soo rabi oo mawduuca mukhtaliqa waana la samaystay buu asagu ku xukumay ayib rag maxaa la yidhaahdaa kale oo badan oo culimo ah oo maxaa la yidhahda iyaguna daciifiyey baa jira culimadaas iyaguna daciifiyey waxaa kamid ah sheekha la yidhahda didaan alyaami asaa kamid ah daraasa buu ku sameeyey wuu daciifiyey meel adag ayana asaanideeda uu kaga soo haray rag badan marka noocaas oo culimo ah oona waqtiga in baa daciifiyey wadaajo saxiixiyey baa jira waada saxiixiyey oo dalabatulcilmi oo akademiyiin oo dakaatira oo majisteer ayaa jiro baa jira maxay wadaadada ku saxiixiyeen marka waxay u cuskadeen laba sabab ayagu min xayu sanad intooda badan waa ogolyihin inay daciifo tahay laakiin waxay lein waxaan u saxiixinaynaa laba sabab sabab koowaad waxa weeye waxay lein waxaan waa qadiyo dhacday wasiiqadu oo taariikhi iska mashhuura caan baxday in la yidhaha xadatanaa waa akhbaranay rijaasha la fiirin waa baan waa hol iska waadixo iska dhacday oo la iska qaadanaya laa ba'sa biha qodob waa kaas saxaabta kaasay u cuskadeen hawl iska dhacdo mashhuur ay dhacaan baxdayne mutawaatir iska noqotay wala iska baxday nin walba hawsha marka waxay waa iska dhigirta hawsha iska qaadanayna laakiin xagga sanadka ha daciif way tahay laakiin waa aan baxday qowlka asaga jawaabta ayada waa daciif iyo sababka asaga sax daciif wuxuu ku yahay sababtu waxa weeye lianna wasiiqadan waxaad ku dhisaysaa axkaam qatar baad ku dhisaysaa maadaama axkaam khatar ku dhisayso way iska caabaxdo iska qaadanayaan lagaa yeelma sanadka waa insugu waa laga maarmo sababka labadii ku saxiixayaan waxaa weeye waxay dhaheen wax ku soo qodobada ku soo arooray wasiiqada aan iyo saxiifadan markii qodob qodob loo fiiriyo waxaa looga helayaa inteeda badan shareecada aayad qur'aana axaadiis nusuus baa waxaa looga helayaa e wax kutusaya macnaheeda marka maadaama macnaheeda wax kutusaya aan ka helayna hareecada saxiixaan ka dhahayna halkasan aan ka dhahayna sababka waa sababka ugu xooga badan hadda iska fiiriya hadda a marka qodobqodob loo dul istaago xadiis waafaqaya aayad macnaheeda ha la yirahda camal saxaaba waxbaa la helaya maadaama marka hawlaha la helaayo saxiixa wey wax dhiba male hawshaan socodsiinayna jawaabta kaa looga jawaab waxaa weeye waxaa la leeyahy shayga markuu mutafariq yahay oo adilada midba meel uga soo arooro oo meel ku yimaado iyo marka aad asagoo sidiisa intaad jamciso tiraahdo aad axkaan ka raktibayso waa kala duwan yahay inaad tira masl halkaasa ku timid ml saasa loogu hadlay war saxiixa male laakiin intaad tirada qaabkaana loo jimciyo saana loo jimciyo hawshaan halkaan kusoo ordadana axkaan aad ka ratibto waxaa khatar wey sheekhu laanna masale gooniya bay noqonaysaa masale gooniya ayay noqonaysaa oo khatara masale gooniya oo khatara ayay noqonaysaa marka taa iyada laga yeeli maayo taa iyada laga yeeli maayo masaa'ishaasu masale walba siday ugu soo hortay meesha loo qaadanaya laakiin inta meel la isugu keeno xukun gooniya in laga dhaliyo oo la waa dastuur xukun laga dhaliya waa la soconaa tiraahdo xulka laga dhalen waa inaad tirado waa dastuur waa qaanuun xulka laga dhalen kaas waar qatar waar midkan ka cararayno laakiin masalada haddaad tiraa mid walba meesheeda ku sugantoo shareecada ka hadashay caanaynawa wax dhib malow laakiin intaad meel isugu kaana soo aruuriso inaad xukun ka ratibta la yidhaahdo yajuusu wadcul qaanuun dasaatiir aad tira hawsha ka ratibto xaaraan wey laban lagaana yeeli maayo hawsha lagaa yeeli maayo hawlahaaso dhan marka daraadood baysan maxaa la yidhaahdaa baan loo yeelin hawsha isaga ninka ugu horreeyo oo sheegay ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar saaxibu siira wey xudhintay boqol iyo kontonkii ciddii u erso kutubta ku qortay maxamed isxaaq ibnu maaa la yirahda ibnu yasaar saaxibu siira buu ahaa boqol iyo kontonkii buu dhintay wey intii ka horeysa wasiiqadan waa mashhuura warkeedaa dhegeysa mashhuura marka bacd asagaa laga qaatay markaasaa kutubta lagu nashay kutubu taarikh ibnu hishaam iyo keyrkiisba iyo bayhaqi markaasaa la dafay oo maxaa la yidhaahdaa la yaaciyey wey la yaaciyo ayb taa waa maxaa la yidhaahdaa hawl baahan inaad fahanto oo wakti dambay bahashu timid wey ayb yaa ku magacaabay waxaa u baahan ina muhiima inaad ogaataan istilaaxan ah qaanuun waiiqadan nebi maxamed baa qoray laleey watiga neb mamed watiga la dejiya laysku haya ma hal waiiqa mise waa labao laysku haya goormaa la qoray wuxuu qoray markuu nebigu alay sl yimid waa la yiro ma qola waa maya beder markuu ka soo noqday buu qoray waa la yiro ma laba waiiqa mise waa hal mid waa laysku hayo qola waa waa hal waiiqo kolna waa laba inta waa laisku hayo dood baa ka taagan wey laannu sanad saxiixana lama hayo sanad saxiix lama hayo si kasta ahatee istilaaxa waxa u muhiimsan ah in la yidhahdo waa qaanuun iyo waa dastuur yaa yiri waynaad iska ogaata horta yaa ku magacaabay hawshan culamada islaamka ma u yaqaaneen ma dhihi jireen hawshaa iyadaaba wuxuu leeyahay wadaad maajistare ka diyaariyey daraasadan keligeed diyaarasada ka diyaariyey oo la yihaahdo jaasim maxamed ibnu rashid la yihahdo alciisaawi la yihahdo wuxuu leeyahay dadkii ugu horreeyo islaaxaadkan magacaayo oo ku idlaaqay qaanuun iyo dastuur in la yidhaahdo waxaa ka mida dakaatira ka mida rag dakaatira oo casm mucaasiriina waxaa ka mida minhum akram diyaa alcumari baa ka mida minhum waxaa ka mida doctor muniir albayaani baa ka mida minhum waxaa ka mida waxaa la yihahda maxamed khazali maxamed alkhasaali wadaadka asariga hameni waan soo sheegay oo uu radiyey wasiirku ninkuu radiyey oo silada macali ku ciyaaray baa ka mid ragga macali qaanuun ku magacaabay waxaa ka mid ragga qaanuun ku magacaabay dakaatirada alustaad maxamed saciid eh, ramadaan albuuti ninkii aad garanayseen oo yiri eh, bashaarlasad ilah haddii la yihah lagu gaaloobi maayo la soco waa ninkii yiri maxaa la suryaanka ahaa waa ninkii yiri weeye jayshi suuri lcarabi nimanka hadda bashaar u dagaalamo shabiixada la yihaahdo oo calawiyiinta l oo shiicada oo gaalada ah ayuu wuxuu yidhi laysa baynahu asagoo mambar taagan hadda la soco masjid umowi isagoo khudbaynaya waa jirta youtube ka fiiriya sheekh aniga waxbaa soo fiirinaya halka wax ka fiiriya wuxuu yidhi laysa farqun bayna jeyshi alcarabi suuri jeeshka hadda jooga suuriya oo bashaar alasad hogaaminayo wa bayna asaxaaba farqun in la socdo ninkii noocaas ahaa weeye ragga hawshaa ku magacaabay muxuu ku yidhi ragga shabiixada ah oo murtadiinta oo gaalada ah oo bashaarul-asad dadka u gowraca oo bashaarul-asad sawirkii u sujuudaya waa ilaah kuleh oo in la caabudo waa bannaanta kaliyo wuxuu leeyahay laysa farqun baynahum wa bayna saxaabati nabiyi calayhi salaatu wasalaam ila suxbahu saxaabanima bay kala hormareen hadalkan uu yidhi oo ka sii daran muxuu yidhi inii araa bibashaara alasad buu yidhi xafidahu llah waa kalaamkiisa wey inii araa ra'iis almulham bashaara alasad baan u jeedaa buu yidhi yataqallabu fii jannaati alcadni maca nabiyiina washuhada wasidiiqiin fii maqaami haada anoo taagan aan haddan ujeedaa bu ka fiiriya youtube kurti waa ku jirtaa ninkii noocaasabaa ka mid a ah. rag noocaasa waxaasa maxay waxay ku leeyihiin wasiiqadan qaanuun iyo dastuur waxaasaa lagu leeyahay marka waxa jira ma aha qolostay wasaarat اlclaam ka soo baxday maxaa la jaamacad eh, kuliyat اlclaam oo hadda somalia waxaa jooga aan qaran qaraabana ay ku jiraan oo maxaa la kuliyat اlclaam intay ka soo baxay saxaafadda markay soomaaliya kusoo noqdeen xoogaa carabi yaqaanaan moogta mashaayikh bay iska dhigeen marka hadda meelahan maaa la hadhadla jiro mawaaqic waa ku qora ayaa jira oo yirahda qaana shaykhi maxaa la yirahdaa buuqti yirahdaa jira marka ninka noocaasa ah sheekh u ah ninka sheekh maclum xaad ka sugaysaa marka wey waxbaa iskaga sugay kaas tayib ninan maxaa la yirahdaa aabihiis awowgiis garanayso maxaad asagu ina ayaatan maxaad ka dhahaysaa kaa waa ku daayay tayib waa ku daayay almuhim raggaasaa ka mida wey raggaasoo waa laguu sheeg waad ogaatay qaanuun iyo dastuur in la yiraahdo inuu yahay hadal hadda soo booday oo inkaar qaba oo nasab aanay abtirsiyan lahayn oo aabbihiis aan la garanay culmada islamku aysan aqoon warkaa waa fahamtay warka asaga waad fahamtay marka culummada islaamku hawsha nimankaa ka hor mucaasiriinta maxaa la yidhaahdaa maysan oran jirin weeye qaanuunna kumay magacaabi jirin dastuurna kumay magacaabi jirin waxa ayaga ana maysan oran jirin hawsha ayaga maysan qaanuun iyo dastuur iyo wadac midna maysan lakin maxay oran jireen wasiiqa saxiifa mucaahada howlahaasay lahaayeen waiiq wa lagu kala qortay mucaahado ballan laysla galay hawlan kale saxiifo wa lagu qortay hawshaas yaqaanin laakiin qaanuun iyo dastuur niman dastuurka cabsan baa ula baxay waadhowy waxaan ogahay hadda mahay kitaabkii waxaa soo baxay baa umalaynaya niman shiico iyo sunni isku jiro ciraaqiyiin libnaaniyiin suuriyiin xagga fulan didi jasiirata carab ka soo jeeda kuweydiyiin ayaa waxay dhn waxaan rabnaa islaamka waa lagu soo duulay inaan difaacno maxaan ku difaacaynaa islaamku ma yaqaana qawaaniintii qaabka wax loo dejiyey waxay dhn waa inaan keenno islaamku inuu qaanuun dejiyey watiiqadii bay keeneen waa u fadhiisteen maraakiis bay geliyeen waa u qayireen qaxway u cabeen kitaab weynuu feero kuusanoo gaala inta ka soo saareen bay daabaceen niman shiica iyo calmaaniyiin diinlaawe qaarkood ataa maxaa la yihahdaa leeyihiin carabtu qaanuun ma aqoon ka doodahay carabtu qaanuun ma aqoon waa gaalo laakiin carabtu qaanuun ma aqoon carabtu qaanuun waa taqaanun maxamed baa dejiyey nin halkaa u doodaya watiiqadii macali iyada la booday ayb almihim wararkaasoo dhan waa jiraan laakiin waqfaadkaas marka waad fahanteen waqfaadka waxaa ka mid ah in la yidhaahdo xataa haddii la inii sugo waa mansuuqa xataa hadii laynihiis waa mansuuqaan leen oo mansuuqa maxaa ah yahuudda aad leedihin ballan baa laga gala yahuudda aad leedihiin nebigu wuxuu dardaarmay jaziiratu carab in laga saaro waxaa weye waxaa shareecada ku soo aroortay yahuud in jisiya laga qaado watiiqadana kuma qorna waxaa maxaa la yidhaahdaa shareecada ku qoran oo maxaa la diinta ka buuxdo masaa'ilba diinta ka buuxda yaan watiiqadan ku qornay wanaxkum baynahum bima anzla allah afxukma jaahilati yabquun marka waa mansuuqa la iyaduna banaanka ayaa loo tuuraya iyadoo dhan banaanka loo tuurayo waxaa kaloo waqfaadka saddex ka mid a oo la odhan karaa min baabi lawaaix weeye laa min baabi alxalaal walxaaraam ah waa lawaaix lawaaixdu maxay tahay lawaaixdu waa in la yidha war hebelow adigu maanta masaajidka nooga adin war adigu waxaad samaysaa caawa cashar noo akri war adigu waxaad samaynaysaa habeydaba kitaab kale noo akri war adigu berri waxaad samaynaysaa masaajidka noo soo nadiif waa nadaam anagu aan degsanay oo lawaa'ixa oo he aan isku ognahay time table soo taqaanaa hawshaa hawl iska qiimteebal oo wax lagu ogaanay wax lagu haysanay ahayd laakiin xalaal iyo xaaraam iyo midna ma ahayn maxkamadana lama keenin nebi maxamed waqtigiisina lama keenin waqti dambayna iska badbaaba hawsha marka lawaaix bay ahayd wey min baab alcaadat walcaraaf walawaaix bay ahayd waxaa ka mid ah waqafaadka in la yiraahdo oo su-aal muhiima ah lagu weydiiyo hal kaana min xaqi nabiy calayh salaam wadcu sharci binafsihi aw min allahi caa aw min idni min allahi caza wajal horta wasiiqada nebi maxamed baa dejiyaad na leedahay haddaad tira nebi maxamed baa dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma u bannaanay sharci inuu dejiyo mau bannaanay imaa binafsihi wa imaa biidni min allah caza wajal kutub usulfiq baa lagu daraasay waad la socotaan nebigu sharca ma dejin karaa culummadu ma dejin karaa waxaa weeye waxaa lagu dhihi waxaa weeye ama ilaahay hadduu u ogolaado biitifaaq lannu maxaa dhacay waxay leeyiin haddii loo ogolaado culummadu maxaa la yihahda ilaahay u ogolaado nebigu wuxuu fahmayaa ilaahay wuxuu jecel yahay iyo wuxuu neceb yahay uu fahmaya marka waxaan rabbi jeclay dejinba maayo kuna hadli maayo sidaa daraaddeed hadaa laynii sallima xataa waxaa laynay nebi maxamed oo shaarica oo musharica imaa ilaahay inuu u fasaxo yidhi deji wa imaa maxaa oo idan min allahi caza wajal waa imaa inuu ilaahay subxaana wa tacala subaa mubaasharo uga keenay ayaa dejiyey hawshaana waa hawl diini wey idinka ma inii bannaanta weeye hadda jooga inaad qawaaniin dejisaan inaad saadiid dejisaan aad tiraan shareecada waafaqsanta ama waa khilaafsan ma inii bannaantahay haddaad tiraadaan waa noo bannaanta kafartum waad gaaloobaysaan in ma banaana kamana ag bixi kartaa kumana dhawaan kartaa kumana qawli kartaan hawsha ayada markaa hawl khatara oo baa inaa iska ogaato waxaa u baahan maa waqfooyinka waxaa ka mida waqfooyinka waxaa ka mida oo afar ah maxaa la yidhaahdaa waa midda afraada oo hadda aan sheegayo ah fahal yajuus ligayri nabi calayh salaatu wasalam wadcu lqaanuun aw sharci ma u banaanta jawaabtu waxa wey uma banaano uma bana nabi maxamed sharac buu ahaa waana u banaanay haddii laydin salimo laakiin idinka inmaba banaanayn idinka inmaba banaanayn khamsa waxa weeye waa waqafaadkan soo maray ka mid ah, waa daciif wey sanadan xagga sanadka waa daciif wey saadisa waxa weeye lam yaqul walam yafham axadu min almuslimiin annahaa qaanuun yajri itibaacuhu walam yucmal bihi qof muslimiinta ka mid ah oo ka fahmay ama yiri waxaa la yihahda waa qaanuun waajibtaa in la raaco waa dastuur ma jiro wey qabla dakaatira maxaa leeya rijaal qaanuun boqol sano iyo wax ka yar hadda dhow lixdan sano konton sano ka hor wax warkaa isagaa ma jiro warka isaga wa jiri warka isaga majro qaanuun jasuur ku magacaabay toddoba waxaa weeye in la yidhaahdo oo iyaduna fiican oo qawiga culimada loo yaqaana in la yidhahdo shaygan mucaahad u ahaa ballan iyo mucaahada hawl laysla galay buu ahaa ballan laysla galay hebelow shareecada ha loo gargaaro diinta ha loo gargaaro ilahay aan ka cabsanno aan carruurta waxbarno aan jihaadno masaajidda aan dhisno madaarista aan dhigno hebel waa aan dhigno hebel waa jaa'il kitaaba loo aqriyo maxaa la yidhahdo hebel maxaa la yidhahda ha loo guuriyo reer buu u baahan yahay ah, hawsha ayada hebel waa xin xabsiga laga soo daayo hawshaana hawl mucaahada iyo ballan iman abay ahaydba hada huwa saxiixu culimmadu say u yaqaaneen hada huwa kaa isaga culimmada saa ku magacaabay waxaa ka mida ah abu cubayd qaasim ibnu salaam baa ka mid ah, oo garanaysa mutaqadim qarnigii eh, maxaa laba boqol ahaw waxaa ka mid ah ibnu jariir tabari baa ka mid jariir tabari imaam mufasiri baa ka mid waxaa ka mid eh, imaamka la yiraahdo maxaa leh albalaadi ayaa ka mid albaqdaadi ayaa ka mid culimmadu saasay u yaqaaneen culimmadu saasay u yaqaaneen laakiin dakaatiro ayaa hawsha ayada ah yaa ula baxay weeye oo qaanuun iyo dasaatiir ula baxay weeye tayib ma ka socdo waxaa maxaa la yidhaahdaa u baahan in la baraarujiyo abaatiisha wasiiqadan loo daliirsaday oo atarta ah abaaiili hawlo atara loo daliirsado hawlaha iyaga maxaa ka mida ah? waxaa ka mida ah hawlaha loo daliir atirta inaad fahantaan u baahan maadada la yirao dasaatiirta ku qoran oo la yidhaahdo qaanuun muwaana muwaana inaad muwaain tahay maxaa la yidhahda dalkan inta ku nool waa muwaatiniin jinsiyad baa la siinahayaa sharci baa la siinahayaa qofka kaloo muslimka waddan kale nooga yimaadana waa ajnabi weeye waa laaji weeye feeraha lagu dhuftahala la cayriyo waiiadaana lagu dhisahaya la soco had hawsha ma banaanta ma banaana baail baail dhalayne aye maxaa kamid ah waxyaalaha lagu dhiso qatarta xuriyat lictiqaad waxaa la yihahdo inaad maxaa la yidhaahdaa adigu diinta lakum diinkum le diin soo ma taqaane waxay dhaheen wasiiqadan waxaa ku jira yahuud baa heshiis lala galayo qof wala diintiisa haysa sidaa daraaddeed dadku waa muwaatiniin waddankaa ka dhaxeeya ama diinta soo maaha waa lagu qaybsan yahay kanu kaniisad ha dhisto diinta ha ka boodo kana ha soo galo gaalabaxa noqoto markaas miyaad fahanteen waiada wayaala loo daliilsaday oo ku jira ayay ka mid tahayo waxaa ka mida ah aalian xuquuqulinsaan xuquuqulinsaanka aad maqasheen waxyaalaha loo daliilsaday ka mid tahayo oo la yidhi waa la siman yahay yahuud iyo nasaara muslimiintu waa siman yihin wax farqi uma dhaheeyo lahu maa lana wa calayhi maa calayhi fahmulweydi iyo maxaa la yidhaha qaasin amiin iyo raggaad ogeyden waxay daldaleen hee maxaa la yidhahdaa waa hawsha ayadaa iyo maxaa la yidhaha muuse salaama iyo raggii aad waxay daldaleen waxaa halkaa meesha laga intilaaqayo meesha laga intilaaqa waa halkaan wey maxamed cabdigu meelaayo dhan waxaa ka mid a ah qaanuunka waxyaalaha loo daliilsado attacaayush attacaayush asilmi oo maxay tahay wax colaada iyo wax jihaada iyo wax xabad la rido iyo dagaal midna maba jiro waa mulqaaw sababto maxaa dhacay wasiiqadan waxaa ku qoran in la wada noolaado cayshow milix la yahay wadanka la wada leeyahay xuquuqda la wada leeyahay xaggee jihaad ka keenaysaa mulqaaw lana yeeli maayo waaas maa abali karaa waxyaala wada yaabaysaa waxaa ka mida eh, oo shan ah waxyaala loo daliishaday madaniyat dawla dawladdu inay madani tahay dawla madani maxaa laga wadaa dawlad qaanuun loo dejiyey oo lagu dhaqmo oo shareeco iyo kitaab iyo sunno iyo culumma midna aysan ka hadli karin ee dastuur loo dejiyo dawla madaniya la yihahdo waxyaalaha u daliisana xataa xarakatul maxaada ikhwaan muslimiin bay ka mid tahay dawla madani naxnu nuriidu dawla almadaniya walaa nuriidu dawla diiniya ma fiirso naxnu nuriidu dawla madaniya oo wasiiqada laga helaayo waalaanu dawla diiniya maxay tahay dawla diiniya waa mid kitaabka qur-aanka ay bukhaari ay yaalaan maxkamada lagu kala baxayo kana waa gaal kana waa mumin kana waa mujrim kana waa faasiq kana waa magaciisa kala tuub mar rabna inaan waxaan nagaabo dawla madaniya rabnaa dawla loo disay kamid tahay waxaa kamid ah wasiiqada waxa loo diso baadilka musaawaat bayna almuslimiin wa ghayrihim in la siman yahay xaqa xuquuqda maxaa la afanajcal muslimiin kalmujrimiin ilaa aan waxba la kala saarayn sheekha noogu caalimsan iyo midka gaalka ah hee isku xuquuq boqol boqol wey waxyaala loo dirisay ka mid tahay waxyaala loo diriso baatilka waxaa ka mid a ah wadculqawaaniin oo midda haddaan ka hadlayna hal qodob bay ka tahay waxaa qawaaniinta loo dirbay ka mid tahay marka waa midka toddobaad qawaaniinta in la dejiyo waxyaala loo dirisay ka mid tahay sideed ugu gabagabayna waxaa weeye waxyaala loo dirisa waxaa ka mid ah cadam almuwaalaat walmucaadaat inaadan gaal la colaytami karin qofna la colaytami karin aadan dhihi karin adigu yuhuud baa tahay adigu nasraani baa tahay adigu muumin baa nahay maya mamnuuc ah muwaadiniin bale walaalaha la yahay hawsha xagga u baxway aduu ni hebel aniga hebel hawsh waxaa leeyahay ma jirta hawsha ayada ayadoo wasiiqada bunuudeeda waxaa ku qoran qodobo hawlaha ka hor imaanaya laakiin nimankan wasaa'iqadan maxaa la yidhahda ictimaadahaya waxa kuu sheegi maayaan wasiiqadan marka wasiiqa noocaas hadda caawa waqti uma hayeen laakiin waxay u baahan tahay daraasad gooni in lagu sameeyo aan ka socdo qodob lixaad oo u baahan in la baraarujo waxa wey bacdunaas baa waxay leeyihiin ina alqaanuuna mil fiqi wey haddaan shubahaadka laga jawaabin oo dadka la daaweynin weligiina marka waan ku go-naanayaan marka wakti aan haysanaa aan daraasayno annagoo ognahay waqtigu inuu nagu yaryahay waajibaad aan ka soo tagnayna ku leeyahay ayaan haddana waxaan go-aansaday inaan waajibtan tahay laftii in lagu leeyahay arko xaq lagu leeyahay inaan waqtiga wax ka siiyo waxaa ka mid ah waxyaala shubahaadka la keen waxaa ka mid a ah, ina alqaanuuna mitlu fiqhi wey minhaajku la mid yahay qaanuunkan shareecada waafaqsan lagu leeyahay iyo minhaaju nawowi wax u dhaxeeya ma jiro sawaasiya way sheekho goormaa lasoo bila ma taqaana labaatan sano soddon sano meelaa waa lasoo waday hawsha ayada haddana waa la keenay wy haddana waa la keenay wy illaa waa kala dhuxul qaadanaya aad balaayadu abtirsanaysaa mogda haddana waa kala dhuxul qaadanaya marka waxay dhn wax farqi uma dhihi qowlkaasi waa qowl baatil ahayn waa zuur wey wax ka jirana male furuuq baa u dhaxaysa furuuqdu maxay tahay furuuqda waxaa ka mida oo marka hore u baahan inaad ogaato farqiga umiisa waxaa weeye qaanuunka qofka dejinahaya waxaa weeye wuxuu ula qasdahayaa hee manaafic iyo maqaasid iyo hawlo ayuu u qasdahayaa wey laa yaqsud irdaa ilaahi caza wajal wa rasuulihi waitibaac sharic horta qaanuunka qofka dejinayo lama qasdahayo horta farqiga ugu weyn u waa kaawo qofka fiqi qorahayo oo minhaaj qoraya imaamu nawowi wuxuu u qasdahayaa e maxaa la irdaa ilaahi caza wajal waitibaac shariica wa tacliim lmuslimiin wa ifaadatihim buu wax u horta ma la kala tegin mise lama kala tegin la kala teg nina wuxuu raadinayaa hawlo iyo dasaatiir iyo qaanuun iyo masaalix iyo mafaadida waxbuu fiirinaya iyo caadaad iyo caraabku fiirinaya iyo casriga see loola socdaa nina wuxuu fiirinaya ilahay see loo raalgeliya rasuulka see loo raaca shareecada see loogu gargaara muslimiinta waxay ka faa'iidaystaan oo la baro oo kitaab fiicana see loogu dejiya hunaa marka maxaa lagu kala tegey tafaraqnaa he fi lmaqsad marka horeba tilaabadan ku kala tegaynaa Ah, mid baa weli ku dabaashay markaasuu mark ilifka u marhayaba biyuu balaq balaq ka siiye nin baa tasaaufia dabaashayqan war inkaar qabay dabaalxumada cilifkaad ka bilowday dabaalxumada iyo qaabdarrada waxaa lagu kala tegaya qaanuunku marka horeba ujeeddadii qasdiga loo dejinaya waxaa weeye cirifku ka bilaabanaya ujeeddaday ka bilaabanaysaa laakiin fiqiga waxay culimmadu u dejinayaan maqsad sharciga oo wanaagsan bay udejinhayaan farqiga labaad waxa weye oo u baahan inaad ogaato waxaa weeye culummada islaamka oo fiqiga qorahaya waxaa weeye waa caarifuuna biاlkitaabi wاsunna waa yacrifuuna kula masalati bidaliilha min alkitabi wasuna walijmac aw min alqiyaas ba yaqaanaan ragga fiqigan qorahaya waa rag culamaa mujtahidiina mas'ale kastoo kitaabka ay ku qorayan waxay yaqaanaan daliilka cuskantaha min alkitaabi wasuna walijmac bay garanahayaan walijaad bay garanahayaan sidaa daraaddeed baa minhaajka tusaala markaa hadda u noqoto adilatulminhaaj soo kitaab goynoo qoran maaha soo kitaab goynoo loo noqdo maaha wadaadka akrinahaya waa inuu kitaabka uu ku garab wado wey haddaadan ku garab wadin waxaa xamaadan fahmin masalo walba inaad garanayso masaladii ijtihaada oon daliil lahayn waad isaga leexan haddaan ijtihaadka sawaab ahayn hadduu ijtihaadkoodu sawaab yahay waad qaadan haddii kale waxaa ku fadhiya masalada kitaab sunno ijmac qiyaas baa ku fadhiya masale iska dhib yar iska dhib yar amaa rijaalu lqaanuun waa weeye waa nimana waxba garanaynin hadday muslimiin wihiin aw kufaar ama waaba gaalada waa gaalow lana soco weligaa la soco qawaaniinta markii la dejinayo dasaatiirta wadamada muslimiinta loo dejinayo laabudda waa inay joogaan hayaado hayadaas maxay xuquuqulinsan ay ka socdaan waxay ka socdaan maxaa la yidhaha jimciyadda qurbanka dhaxaysay ka socdaan waxay ka socdaan hay-adaha gobolka dawladda ay degan tahay tusaalahan igad oo kale ka imaanaysa hay-ada imaanayo midda dumarkaa imaanaysa midda carruurtaa imaanaysa midda naafada imaanaysa hee midda qowmuluudkaa imaanaysa hay-adaha meesha imaanayo hay inay ka tala bixiyaan dastuurkan marka la qorhayo meesha loo joogo oy fiiriyaan oy ka tala bixiyaan ha waa fiicanta hore saxo marka waa inaad fahanto sheekho warka waa inaad fahanto tayib farqiga maxaa saddexaad waxa weeye kutub ulfiqi laa yajibu iltisaamuha calaa kulli axad kutub ulfiqi hadda tusaale minhaajka oo kale qof ka ah inuu raaca waajib ay ku tahay ma maxaa waajibnuga waajib ah? waxaanugaa ah inaan barano kitaabka ilaahay iyo sunada nebiga iyo bukhaari iyo muslim iyo saxaanka eegta inaan barano fiqulkitaab wa sunna inaan barano akhrisano ayaa waajibnuga ah. laakiin minhaajka weliga haddaadan u bixin oodan soo kala rog ma dambaabaysaa ma laazimay kugu tahay inaad barato ma laazimay kugu tahay inaad raacdo maya laazim kuguma aho siaad ka fahmi kartaa xanaabila fiqi bay leeyihin akhrisanaya minhaajka kala rog maayaan ma aatimiinba maxaa leeyahy xanafiya mid bay leeyihin oo akhrisanaya raacin mayna minhaaj mana kala fiirin ma aatimiinba daahiradu mid bay leeyiin maxallaa meelu yaalla ma aha timiinba axnaafta min baa u yaalla maxalle mukhtasar qaduuri baa meelu yaalla waana akhrisanaya maaliki mid baa meelu yaalla mukhtasar khaliil baa u yaalla war hawshaana hawl laazima maaha kutub alfiqi wey qofku midkuu rabo akhrisanaya waana isaga tegahaya laakiin maxaa la yidhaha qaanuunku waa ka duwan yaho yajibu itibaacuhu wey waman khaalafa cuqiba haddii la dejiyo qaanuun inaad raacdo waajib bay kugu taha haddaad khilaaftana hee godkaa ku yaqaano wey waa laga shaqaynaya limaada lannahu khaalafa dastuur walqodob kada kada kada buu khilaafay maxaa beerkaa looga garaacaw horta la kala teg wey waa inaad fahamta sheekhu marka farqi weyn baa u dhexeeyo wey farqi weyn ayaa hawshaa u dhexeeyo wey marka hawshaysan ka qaldami wey waxaa kaloo maxaa u baahna afar inaad ogaataan afar waxaa u baahan inaad ogaataan qawaaniinta yani kutub lfiqi waa jaamica liabwaab alfiqi wey abwaabta fiqigo dhan mina ahaara laga bilaabo ilaa maxali cidqi la geey waynoo dhamaysanadu waad aragteen wey ama alqaanuun waxaa weeye waa hayru jaamic maxaa ku qoran waxaa ku qoran axwaalu shaksiya mucaamalaadka awaal shasi waad garanaysaa nikaxa iyo alaaqa iyo wixii la mida wey waxaa ku qoran mucaamalaad oo buyuuca maxaa kaloo ku qoran jinaayaadka intaa bas ku hadlaya wey ahaar kaagama hadlaayo cibaadaad kaagama hadlaayo akhlaaq kaagama hadlaayo suudi kaagama hadlaayo caqaa'id kaagama hadlaayo maxaa le iman bilah kaa tur waxaaso dhan kutub fiq marka waa kaamila waa jaamica waa shaamila waa kutub qawaaniin he waa naaqisa maxaa la yihahda waa abtarow waa go-an tahay marka wax laysu keeni karo ood dhigi karto waa isku mid minhaajka iyo maxaa la yihahda qaanuunku waxaa wey ninka saa dhahaya ma dhowo wey markaasu ma dhowaa go-yinkaasu ma dhow wuxuu u baahan yahay inta dhegta lasoo qabto xalqooyinka lasoo firiso wax loo akriyo weli ma fahmin kaasu ma dhowa ma dhowa gaaruu qabaa tay maaa la yiada qodob maxaa la yihaahdaa hanaad qodob maaa la araad miyaan marahay araad qodob hanaad qodob hanaad waa kutub اfiqi waa maxaa la yihaahdaa waa qodob hanaad afan qodob hanaad qodob hanaad waxa weeye qodob hanaad waxa weeye kutub اfiqi waxaa fasirahaya yufasira wayashraxuha alfuqahaa kutubulfiq waxaa fasiraya midkaan soo beri fuqahada culammadii qortay baa garanaya iyo kayrkoodba waa la garanaya masaajid waa la sharxaya waa laga hadlayaa qawaaniinta laakiin yufasiruha rijaal qaanuun wey lilfuqahaa horaan kuugu soo sheeg farqigaasaa udhexeeya mid cidda fasiraysa iyo cidda qoraysa waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin ayb qodobka maxaa la yihahdaa lixaad waxa weeye qaanuunku wuxuu ictimaadaya caadaad iyo caraaf naas caadaadka dadku ay ku dhaqmaan soomaali caadaadkeeda acraafteeda qabaaisha waxa gobolka laga yaqaano waxaaso dhan baa lagu soo daro laga buuxinaya laakiin kutubulfiqi saa maaha kutubulfiqi adila kitaab wa sunna wa ijmac alqiyaas bay maxal ictimaadaysaa marka farqigaasaa u dhexeeya qawaaniintu waxyaalay cuskan yihin waxaa ka mida oon ku daraasanay waxaa ka mida qaanuun markii la qorahayo waxaa loo qoraa asbaab buu leeyahay asbaabta loo qora waxaa ka mida iyo waxlaa ku jira waxaa ka mida diimaha in wax laga soo qaato waa qodob bay ka mid tahay qaanuun markii la qoraayo waxaa ka mid ah waxyaala la keenahayo acraafta dadka waxaa ka mida ah qodob ah caadaadka maxaa la dadka baa ka midahu waxyaalahaasoo dhan baa maxaa la ka mid ah. waxaa ka mid waxyaalaha la cuskanahaya alqawaaniin saabiqa la soco alqawaaniin saabiqa sida darada hadda dastuurka soomaaliya markii la isqabto midka hadda la haya la isugu kala bixi waayo waxaa loo noqonaya mataqaanaa qaanuunka lixdankii la socoshee ninkii qaanuun daraaseeyey ama og uu garanaya hawsha ayadaaba haddii midka markaa yaala lagu kala bixi waayo waxaa loo noqonaya alqawaaniin asaabiqa haddii mid hore aan ku kala bixi weyn xaggee loo noqonaya alqaanuun alcaamil alcaalami baa loo noqonaya new york mid loo noqonaya kitaab sunna iyo meesha ma yaalla sheekh waa qaldan sheekh niyo bal loo noqonayo ducid quraanka waxa yaalla la leeyahay halkaas lagu kala baxayo halka ayaga ayaa lagu kala baxayo warahaas oo dhan yaa jir marka ayoo furuuqda iyo qeybkeeda ay jiraan inaad tiraahdo fiqiga iyo iyo qaanuunku waa isku mid maxaa farqiga u dhaxeeya waxaan ku leenahay wax ismoodan laakiinse wad mala habowdeen wad mala habowdeen wad qaldantiin saxna warka asagoo waa badan yihin maxaa le waxyaalaha hadda aan ka hadlay shubahaadkan waxaa rasaa'il baa laga qora sheekhu ma wadaadda soomaaliyed keliya inay yidhahdeen rasaa'il baa laga qora sheekhu qodobka toddobaad waxaa weeye awsha lagu dheeraatay waxaa weeye dadka qaybo ka mida waxay leeyihiin oo shubahaadka ka mida in la daaweyna u baahan dawla cumaaniya ayaa waxay dejisay qaanuun wadci bay dejisay weeye oo shareecada waafaqsan maxaad ka tirahdeen hawshaasoo lama yihaahdo xogteeda ma haysaan waa la yihahda aad u badan tahay taa ayada ah taa ayada waxaan u dayinhayaa wadaadka ka hadla kitaabka ka hadla kitaabka qaadaa dhigi doona minhaaj lama xanto marka isagaa soo socde kaadib baan u dhiganhayaa waan daynahaya meeshiisa he yaan ku daraasan doona insha allah taala hamin dambe ayaa laga yaaba inaan gaarno insha allah taala waa arki doona marka kaasu waa masala taariikhiya goormay bilaabatay taqniinu shariica waxa la yidhaahdo sheekha ka hadli doono ka hormari maayo tayib waxaan ku gabagabaynahayaa oo qodobka sideedadii ah mas'ale muhiima oo maxay tahay khitaamka markii la gaaro oo risaalada aan gebagabayno dhowrka hameen markaa akrino waxaan ku gebagabayn doonaa as'ila ayaan ka jawaabi doonaa sidaa waxaa ka mid a ah, hal yajuusu lilmuslim an yatacallama alqawaaniin qof muslima ma u bannaantahay qawaaniinta inuu barto su-aasha waa laga jawaabi doonaa ayib waxaa laga jawaabi doonaa su-aal labaada hal yajuusu lilmuslim maxaa la yidhi an yucallima طulaaba hadihi اlqawaaniin qawaaniinta inaad qof muslima ardada baro maxaa la yidhi jaamacad iyo macad iyo meel iyo kolleej uu ku baro oo yidhi qawaaniinta ini barhaya soo xaadira hal yajuusu am laa yajuus ayadana waan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa aalia hal yajuusu lilmudaris qofka mudariska ma u baahan tahay an yaakuda raatiman fii tadriis اlqaanuun qaanuunka inaad mushaar ku qaadato oo caruurta ku biilato oo tira waan ka xajinhayaa oo qamiis ka gadato hee ma kuu banaan tahay sheekhow mise kuma banaana taana waan ka jawaabi doona insha allahu tacaala ayb afar waxaan ka jawaabi doonaa ka hadli doonaa maa xukmu tasiis kuliyaat اlqanuun fi bilaad اlmuslimiin dhulka muslimiintu ay degan yihiin kuliyaat ilqaanuun in laga aas oo laga dhiso oo tabeelooyin loo dejiyo oo albaabada loo furo oo la xayeesiiyo oo dadka loogu yeedho muxuuyi xukunkeedu aw ama ma ayada lafteeda la xidhiirta aw idkhaalu maadat alqawaaniin fi jaamacaat alislaamiya in kuliyaat ilqaanuun la furo waa masalo masalo labaad jaamacaadka islaamiga oo shareecada lagu baranayo maado qawaaniinta in la soo geliyo lagu biiriyo oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa maxaa la kuliyatu shariica walqaanuun la yidhaahdo u fiirso hadda say adugu inta ajruumka haddaad aragto waxaad fahmi kartaa kuliyatu shariica walqaanuun soo ma kala duwana hunaaka shariica wa hunaaka hee qanuun waa kala duwan shuqul iskuma lew marka maxaad isugu kaanaqasaysaa sheekh hada shariica hada qaanuun marka in kuliyatu qaanuun la dhiso ama ma ahane maada la geliyo shareecada kuliyaadka la geliyo ma banaanta ma banaana ayadana waan ka hadli doonaa iyadana waan taaban doonaa insha allahu tacaala khamis midka shanaad ugu dambeeya waxaa weeye ma xukmu tabaruc maxaa la yidhaahdaa amwaal lihadii kuliyaat kuliyaadka noocaas in la dhiso ma amwaal in loo ballan qaado loogu tabaruco waqaf laga dhigo alle loogu dhowaado qawaaniinta kuliyaadka lagu daraasaynaayo muslimiintu inay amwaal ku bixiyaan hanti ku bixiyaan ku tabarucaan maal baan ku bixinaynaa ilaahay baan ugu dhowaanaya aabbahay baan u waqfaya hooyada u waqfay janna ugu dhowaanaya xuquuqeed muxuu yahaw taana hamiinada u dambeeyo insha allahu taala markaan gabagabeeyo hawlahaaso dhan waa qaadan dhigi doonaa waan arki doonaa insha allahu tacala muqadimaadka marka ayaga waxaan isleeyahay waa daruuri waa daruuri si risaalada loo fahmo waqti maga dhamaan waxba ii haray meeqa daqiiqa ii dhiman ma waqtigo dhan ma meeqa saac fartan miya fartan iyo shan daqiiqa labaatan daqiiqo ku filan labaatankaa daqiiqo kitaabka inaan bismillah idhaahdo weeye muhiimaddu wey tayib bismillah risaaladii baan marka arkaynaa risaaladan marka faa'iidooyinka aan u dooranay waxaa ka mida oo muhiimka oo haddii aytaan ka tegey risaaladan wadaadka qoray markuu qoray culamo islaam ah oo lagu kalsoon yahay cilmigoodi iyo diintoodi iyo ammaanadoodii u bandhigay wey طaalacuu وaqara'uu وaصaxaxuu وaqadamuu وaakharuu maxale waa ka naseexeeyeen wayna ogolaadeen wey taa macnaheedu waxaa wey kitaabkan hal wadaad ma qorinoo wadaado badan baa qoray wadaad hal wadaad ma qoro maa faaiida uu leeyahay risaale intuu nin kuu qoro aalibilcilmi ama wadaad qoro suuqa uu soo geliyo iyo risaale iyo kitaab ay culummo badan taqdiimiyeen oo akreen oo fiiriyeen kabacdi ogolaadeen oo ammaaneen waa laba kitaab bay keliyiin la socaan xugid marka wadaadku bismi illahi raxmaan raxiim culummadiibu tirinaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wabacd wadaadka iska hadlay waa saalix fawsaan wey wadaadkan wuxuu yidhi wabacdu intaa ka gala faqad tasafaxtu wey waxaan rogrogay buu yidhi maa katabahu lakh cabdiraxmaan asheekh cabdiraxmaan ibnu sacdi ashadri wafaqahu llahu fii mawdici taqniin shariicati baan firfiiriyey oo risaada mutaalaceeyey buu tilka alfikra fikradda ayada oo ah taqniin shariica wey allatii fikradaasoo waxaa wey maa saala uusan suulin annidaa in dadka loogu yeero ilaha dadka in loogu dhawaaqo sheekh waa runtiisa waa khabiir waa ogi dadkaa loogu yeedhayo warkaalayaa laleeyaho wayatakararu wuu soo noqnoqonayaa weeye bayna xiinin wakti wey wa aakhara waan soo celinaya marka ayaa leeya oo ma banaana haddana sanadkan igu soo celinaya bishaan markii la diido bil dambe haddana soo celinaya waa shayaaiin maxaa le haddan yacbi kaaga imaanayaan tay wadakara wuu sheegay weeye mualifku wafaqahu llah allah waafajiye maa yaraahu maxaa la yidhaha ducaatun maa yaraahu ducaatu kuwa ducaadda ugu yeeraya ilaa hadi fikrata u yeeraya waxay asbaab iyo cilal u arkahayaan ayuu sheegay weeye oo ah min mubararaatin mubariraatin waxyaalaha cududaarada ah oo cududaar ka dhiga harecada taqniin ha lagu samay qodobaha laga dhigo qaanuunka waa loo baayay ay leeyihiin hawshaasuu sheegay wa radda calayha ayadiina dusha ku dhuftay waaa waa radiyew ma iska daaya muqadimaadka soo akriya ma akriya ma soo sadaya marka wuuna radiyey ba wadaadku walusa wuxuuna u gudbay weeye natiijadii iyo biyokabadhibcaanka waa biyo maxaa gabagabadii waxay noqotaa ilaa ana haada alcamal camalkan asagoo taqniinu shariica in qodobba laga dhigo laa yajuusu ma bannaano halkaasuu gabagabadii noqotay waa wada saxiixu ku yidhi waqad sabaqahu sheekhan keligiis ma ahane cabdiraxmaan waxaa hawshaa uga hormaray ila alqawl hawshaa in lagu hadlo oo la ma banaano taqliimu shariica waxaa uga hormaray bicadami jawaasi waxaa uga hormaray kaiiru min alculamaai culamo aad u badan fii hadihi bilaad wey bilaada jaziirat alcarab sacuudiya wey iyo wa fii kayrihaa wadamo kaloo muslimiinta jooga oo badan baa yidhi ma banaano taqniimu shariica iska badaa qaanuun wadicii oo gaale taqniinu shareeca ma banaanay bu qaanuun shareecada waafaqsan baa la dejinayaa ma banaana culimo badan baa ku tegay fajazaahu allahu khayran ilaahay khayra ku abaalmaryo calaa maa bayana waa wadax wuxuu caddeeyey oo sharxay weeye wahadallaahu allaa hanuuniye weeye man qof allaa hanuuniye istisaaqa aqbalay weeye istisaaqa aqbalay haadihi lfikrati fikradaan aqbalay fikradee weeye qofka iyo taqniinu shareeca waa bannaan tahay allaa hanuuniye weeye waxagay ku hanuunayaa ila asawaabi sawaabka alla u soo celiyo sheekh waa u ducaynaya wuxuu war wadaadadiinna qaba dalabatulcilmigiinna qaba dakaatiradeenna qaba oo dhahaya waa bannaanta taqniinu shariica war waad qaldantiina soo noqda sawaabka u soo noqda ilahayna ka cabsado saas wsal allahu alayh wasalam calaa nabiyina moxamed waaalih wasabi katabahu saalix bn fawsaan alfawsaan cudw hayat kibaar culamaa ayaa qoray waad garanaysa wadaadka asaga oo macruuf kutubtiisana meel walbay buuxisay wadaad labaad wuxuu yidhi fadiilaة sheekh cabdiraxmaan ibn sacd ibn cali ashadri kaatib اlcadl biاlmadiinati اmunawara maxanaa wadaadkan risaalada qoray waa kaatibu lcadl bilmadiinati munawara xafidahullah halkaasu ka shaqeeya maxaakimta cadligu fadhiya meeshaasu dha wa ka qoraa w ana sheekh caalim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wabacdu faqad iطalactu waxaan mutaalaceeyo fiiriyey weeye oo qooraansaday calaa kitaabikum kitaabkiina almusama lagu magacaabay taqniinu shariicati bayna taxliil wa taxriim ba akriyo magaca asagaa marka hore ciwaanka risaaladu lahayd markii dambena wadaadadaa la teliyey waxay dhaheen waxaad ku bedeshaa maa xukmu fawsaan baa bixiya talada maa xukmu taqniin shariica ka dhig baa leh hadhihi baa la yidhi taqdiiru haricati bayna taxliil wa taxriim ha oranine maxaa la yidha xukmu ka dhigbaaliy xukmu taqniin shariica islamiya saa ka dhigbaaliy ah, laba wadaad ayaa hoos waasa ku sheegay hoos ka fiiriya cinwaanka risaalada qaabka loo bedelay fawajadtuhu waxaan helay buyo mufiidan u yahay mid u faa'iidaynaya liaalib اxaqi qofka xaqa dalbahayo oo raadinahaya wey fii mawdicihi waliba booska iyo masaladuu ka hadlanaya ka anfacahayo wey ayb xariyan waa kitaab mudan weeye kitaab ah, mudan wey xaqiiqa ah wey binashri in la nashriyo oo la baahiyo bayna naasi dadka dhexdooda in lagu akriyo war go-aanhayn kutub waxaa jirta dadka aan la dhex keenin oo banaanoo kutub dalaal ah laakiin kitaabkaanoo kale waa kitaab mufiida kutub alxaq ah ummadda in loo akriyo la nashriyo masaajida la keena maraakista loo baahan yahay maxaa sababiya safiida inuu ka faa'idaysto minhu kitaabka inuu ka faa'idaysto albaaxiu can ilxaqi qofka xaqa raadinayo qofka aalibka oo xaqu ka lumay oo xaq raadinayo inuu ka faa'idaysto maxaa la yidhaahdaa waa kitaab loo baahan yahay sidoo kale waliqaamat xujati xujada in lagu qotomiyo calaa ayrihi calaa ayr maxaa la yidhaahdaa aalib alxaq weeye lacalahu wuxuu mudan yahay weeye yankufu inuu ka noqdo camaa shayga yadcu ugu yeerahaya dadka oo min baailin baaila wey shay baadilo dadka ugu yeerahayana inuu ka noqdo ayuu mudan yahay weeye lam yardahu uusan maxaa leeyahay aysan raalli ka noqonin shayga dadka ugu yeera baadilka ah lam yardahu culamaa shariica culamaa shariicadu aysan raalli ka noqon qadiiman waa xadiidan wey shay baadiloo dadka ugu yeeraya markuu risaaladan akriyo inuu ka noqdo shaygaasna culammada shareecada diinta yaqaana aysan raalli ka noqon qadiiman wa xadiidan ayaa laga yaaba marka daalibulxaqun ha ka faa'idaysto midka dadka baailka ugu yeerayana haka faaidaystaan lacallahu yatuub saasaan maxaa la yidha kitaabkan u ogolaanayo wafaqakum allah allah ini waafajiyo wasadad allah maxaa wasadada allah toosay khutaakum tilaabooyinkiina wa nafaca allah ku nafciyo weeye ku maxaa la yidhaahdaa ku anfaca weeye bikitaabikum haada kitaabkan asagaa weeye iyo wa bijamiici maxaa la kitaabaatikum kutubtiina oo dhan od qortaan fii dacwati dadka in loogu yeero ila alxaqi xaqa dadka in loogu yeero wa raddi albidcati bidcada in la radiyo bidcadana waxaa ka mid ahee taqniinu shariica ka mid ah hadda la socow la soco marka hawlahaasoo uu sheekhu sheegay muxibukum waxaa la yidhaha akhuukum weeye ibn cabdillaahi alcajlaan ayaa qoray mudaris bilmasjid alxaram ayaa qoray sama nin caalima ah. kutubta isna way taallay akhriya waqti ma hayo aniga mid walba wuxuu baahan laga hadlo laakiin ma hayo bism اlah aman aamdulah rab اcaalamiin wsal اlah wslm calى cabdi warasuuli nabiyina mxamed wbacd faqad nadartu waxaan fiiriyeyba wadaadkaana fii hadi waraaat waraaadkaana fiiri ku ilaqay alatii waraqaadkaasoo katabaha uu qoray fadiilaةu sheekh cabdiraxmaan ibnu sacd ashadri uu qoray wafaqahu llahu uuna ka qoray fii nadariyati aragtida wey fii nadariya aragtida iyo fikirka ah weeye takniin shariica shareecada in la qodobeeyo maadooyin laga dhigo ayb wa carafa wuuna uu tacriifiyey weeye almawduuca mawduuca wuu tacriifiye muxuu mawduucu taqniir shariica islaamiya maxaa laga wadaa qaanuun shareecada waafaqsan ma la dejin karaa wuu tacriifiye warka hadle waa imaan doontaa ayb iyo wakhtilaafi kala duwanaashada weeye maqaasida ujeedooyinka danaha addaaciina ilay kuwa dadka ugu yeeraya ujeedooyinka kale leeyihin dadka dhahaya shareecada hala taqniiniyo oo qodoba ha laga dhigo iyo dasaatiirta hala dejiyo waxay leeyihiin ujeedooyin iyo maqaasid iyo dana kala duwan wey ninba meelbuu socaa ninbaa wuxuu yahay gaal rabo shareecada inuu dhakro ninna waa nin wadaado iska run aalibulcilmi laakiin waa qaldamay waa kala duwan yihin ninba ujeedu leeyahay mid waaba jaahil oo xogaba mahaya wa mimaa shaygibina yajibu shayga ay tahay in waajib ay tahay ictiqaadu la ictiqaado oo la aamino ictimaadu in la cuskado waxaa weeye ana sharc allahi ilahay sharcigiisu alxakiimi maxaa falka suubanaa alcaliimi maxaa alih ana sharc allahi ilahay sharciga tacala sareeye alxakiimi alih falka suubanaa alcaliimi cilmiga badnaa laa yajuusu ma banaana liaxadin qof ma banaana an yastadrika inuu haleelo wey ama ka dabageeyo an yastadrika inuu ka daba tuuro wax ka dabageeyo caleyh dushay war shareecada in wax lagu biiriyo oo laga daba tuuro oo la karo wax lagu biiriyo laa yajuus wey aw yascuma inuu sheegto tacdiilan bedelid weeye fiishii harci inu bedelo indho shareecada waxbaan ka bedelaynaayo qodobkan waa bedelaynaa kana waa dhayn ma banaana iyaduna ayb wa macluum waxaa la ogyahay ana macna taqniin taqniinka macnihiisu waxaa weeye an yujcala in la yeelo lahu taqniinka in loo yeelo mawaad mawaada mawaadi in loo yeelo maadooyin kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo ilaa boqol la gaadhsiinaayo oo laa tutujaawaso aan la gudbayn wey taqniinu shareeca macnaheed haddaad maqsho waxaa weeye qodob kada qodob kada qodob kada qodobka alkiisa ba ta fa weye weeye kabacdina ma gudbi kartid meelna uma dhaafi karti ayadaa ku qabanaysa ayaa lagugu dil aadaabi warkaa asaga oo shareecada in qodobo laga dhigo aan la dhaafi karin fii waxaa ku sugan qusuurun cadiimun gaabin weyn baa ku sugan gaabin weyn oo shareecada meel looga dhacaayo baa ku sugan weyn macamaa yufham waxa laga fahmaayo minhu xaggiisa min atacdiili shareecadii wax laga bedelaayo aw istidlaagi shareecadii wax laga dabageynayo lagu biirinaayo saasa laga fahmaya lanna waxaad qawaaniinta u dejinaysaa shareecada hawshan muuqooda qaban kartee annaga wax ku darayna innaga wax ka bedelayna waxaan ku biina saas u dejinaysaa iyo wayr daali kuwaas waxaan ahayn waqad culima waa la ogaaday buu yidhi ana nusuusa sharci sharciga nusuusta ee arko qur-aanka iyo sunnadu jawaamicu inay jawaamic tahay mid wax jamcinayso wax walba loo baahanya kuu jamcinayso tajmacu waxay jamcinaysaa wey alaxkaam alkaiira axkaam badan bay jamcinaysaa wey allatii axkaamtaasoo tatasixu u waasix noqonaysaa limaa yaqacu waxa dhacaya min annaasi dad ka dhacaya oo min alxawaadisi dhacdooyina ilaa aakhiri dunyaa adduunyada meesha ugu dambaysa laga gaar maalinta adunya la duubayo shareecada waxaa ka buuxa xukumo iyo xikam baa ka buuxda adila ka buuxda dadkan waa ku filan tahay marka looma baara awaaniin qawanin wa looga baahan yahay ma jiro w laakiin qawaaniinta waan kuu sheegayo ayadu ma dhammaystirna sidaa darbe waay leedahay maa leeda lawaaxiq bay leedahay lawaaxiq iyo waxyaala lagu daraayo tafaasiir bay leedahay waa la socota maata waan kuu shegay hadda qawaaniintu ma dhammaystirna waxay ka hadlaysaa mucaamalaad eh, jinaayaad iyo waxay ka hadlaysaa xawaaro shaksiya ka hadlaysaa ma dhammaystirna lakin sharecada waa dhammaystirantahay waqad faawat allahu alla waa kala tagsiiyey jalla wanaag waa calaa sareeye bayna fuhuumi innaasi dadka fahamkooda alla waa kala tagsiiyey qof baa fahamkiisu sareeya sarreeya qofbuu dhexdhexaadiya qofbuu hooseeya al waa kala tegsiye wataqniinu buu ku yidhi in shareecada la taqniiniyo laqodobeeyana yaxsuru wuxuu ku xasrinaya oo ku koobahaya ku ururinaya alqudaata ragga qudaada oo maxkamadaha fadhiya iyo wakayrihim qudaada qayrkooda oo ah dadka fadwoonaya shareecada daraasaynaya diin daro inay bartaan oo dalabada ah fii shayin mucayanin shay mucayan oo hal qodob buu ku koobahaya waxay leeyiin qodobkaasa dastuurka ku qoran in la dhaafana lama ogola haddaad adoo caalima maxkamadda timaado oo qaadigu qodobka uu kugu xukumo waxaad war qodobka ay u xukumayso waxaa weye diinta waan aqaanaa qaanuunkana waan aqaanaa qawaaniintana waan garanaya qodobka waa khalad wey qodobadaasaa jira adiladaasaa jira hawshaas jira oo khilaafsan oo ka xog badan baa jira waxaa kama jiro waxaa lagu leeyahay laa yajuusu mukhaalafatu alqaanuun wey xasri wey waad xukuman tahay afka hala qabto waxaa la yidhaha hala jeebeey maxaa xabsina halagu tuuro maxay faa'idsa caalimnimadaadi iyo diintaa taqaana iyo qaanuun maqan xog ku faa'idan mayso maxsuur wey hawsha waa koobantay lamana dhaafi karo waqad culima waa la ogaaday bukuri sheekhu maxaa la yidhaahdaa xukma haada alcamal waa la ogaaday waa macluum culimmadu waa yaqaanaan diidna waa laga garanaya waqad culima xukma hada alcamal oo muxuu yahay taqniinu shareeca in la qodobeeyo camalka noocaas iyo shaqada noocaas culimmadu waan ogyihin waa mamnuuc waana xaaraan labana ogol waana baail wey nas'alu llaha tacaala alla ayaan weydiisanaynaa an yamuna inuu ku galladayso cala lmuslimiina dadka muslimiinta korkooda bitaxkiimi sharcihi sharcadsan maxaa la yihah lagu xukumo wey waatibaaci in la raaco sunnata nebiyi sal allah ala nabiga alay sala sunaysa in la raaco wey katabahu cabdullaahi ibnu maxamed almaali alghunaymaan ayaa qora wey kitaab mufiid ah ayuu leeyahay oon rabna inaan akhrino insha allah se ugu dhaqsiyaa badan dhig joojin maxaa la yihahda laakiin sheegi mayno magaciisa maxaaho ayib dib baan udhigaynaa waa rag maxaa ragga muhiimka ayuu ka mid yahay jaziirat alcarab ayuu ka mid yahay jazaa allahu khayr bismi illahi raxmaan wadaad kale oo qatara asna caalimo muxuu kitaabka asaga wadaadkan muxuu yahay alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed khaatim alambiya walmursaliin wa safwatu min alkhalqi ajmaciin wa calaa aalihi wa saxaabatihi wataabiciina lahum biixsaan ilaa yowmi ddiin ama bacd faqad qara'tu waxaan akhriyay haadihi risaala ayaan akhriyay almawsuumatu maxaa la yidhaha lagu magacaabay bitaqniin sharicati bayna taxliil wa taxriim oo magacii hore la socaada taaliifa fadiilati sheekh wey cabdiraxmaan ibnu sacdi ashadri wafaqahu llah faalfaytuha waxaan ogaaday wey faalfaytuha waxaan ogaaday wey aclimtuha waxaan ogaaday mufiidatan inay tahay mid wax faaideynayso dadka u faaideynaysa wa naaficatan mid anfacaysa fii baabiha baabkay ka hadlayso taqniin sharci inay faaideynaysan waadow istacrada wuxuu soo bandhigay weeye fiiha risaalada dhexdeeda almualifu mualifku wuxuu soo bandhigay shubaha shubhooyinka weeye adducaati kuwa dadka ugu yeeraya ilaa taqniini shariicata shareecada in qaanuun laga dhigo qodobo laga dhigo wa fanadaha wa batalaha waa burburiyey cunadaha abalaha waa burburiyey oo waa jejebiyey oo waa kala turturay wey waaxidatan mid weeye tilwa ukhraa midda kale w mid buu qabta markaasuu dilaa mid kalu ka daba taga markaasuu dilaa middii ka cartaba waa cayrsidaa madaxu ka bashaaqay waa kala tuuray jazahu llahu khayr wastadalla waana u daliilsaday wey abaatiishaas iyo shubahaas wuxuu u daliilsaday binnaqli waalcaqli wey adilo min alkitaab wasunna walijmacli waa u daliilsaday inay baatil tahay caqliga saliimka oo shareecada waafaqsanna waa u daliilsaday wey wabayana wuxuu caddeeyey alaahaar salbiya aaaarta iyo raadka wa ka dhalay salbiya aadka u liidataa oo xun ayuu cadeeye wey aaaar sayian aaaarta sayiada xun buu adeeye iyo wasalbiyati iyo midda cagsiga salbiga maxaa laga wadaa waa didu nafci walxikma walmaslaxa waxyaale ayagu ay doonayeen oo manfici maslaxa didkeeda balaayaa ka dhalatay didkeeda ka dhalatay salbi waa ka dhashay oo maxaa la yidhahdaa aaaarta sayiada ee salbiyaadkaada usugnaatay litaqniin shariica u sugnaatay ayuu cadeeyey wadaadku jazahu llahu khayr wa ana daalika in taqniinu shariica lala yimaadana madkhalun waana daalika in taqniinu shariica la sameeyo waxaa weeye madkhalun waa makaanu dukhuul wey makaanu dukhuul waa meel laga galo oo maxaa la furjo iyo dariiq weeye laga galo litagyiiri shariicati shareicada in la bedelo aan hawshaa faham wey inaad tirada qaanuun shareecada waafaqsan baa la dejinaya wuxuu wadiiqo u yah oo wado u yah oo jidwey u yah oo haywey u yah e waa wadadii loo mari laha shareecada in la bedelo wuuna keeni doonaa shekhu jaza allah khayr marka saad u leedahay qaanuun shareecada waafaqsan baan dejina ula ordayso meela u koofi weyn tahay kabacdi maalinta dambe waxaa kugu filan kii waa la bedelay mid kalaaba la soo dhigay wey hadda koynee baa lagu leeyahay maxaad faahaysaa marka taqyiir shareeca dhamaystiran baa socotaa joog wey marka dhaqaaqo wa ana dalika madkhalu تغير الشريعة وانا hawsha waa taariikh u imaan doontaa تغيير الشريعة بزيادة شريعada in lagu dooriyo ziyaado wey aw nuqsaanin ama in wax laga gooyo harecadii wa laga gooye wa lagu daro hawshaas w aw tabdiil harecadii in la bedelo aw tacdiil in wa la toostoosiyo tadiil in wa laga bedelo aw tacdiil in la toosiyo hawlahaasoo dhan buu ariiq u yahay waanahu ariiqun wuxuu waddo u yahay wey taqniiru shariica ila alxukmi in maxaa xukm wax lagu kala saaro bigayri maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn in wax lagu xuko ayuu wadiiqiya waddo u yahay jazaahum llahu khayr culammadaw culamada sheekh waxbay garanay waa ogyihin waa hawlo dhacay oo la ogyahy oo taariikhiya hawsha ayada waad arki doontaa insha allahu tacala wa wasiilatu wuxuu wadiiqay waddo u yahay ilaa isbaali in lagu bedesho alqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadcigaa in lagu bedesho oo la qaato binusuus harciya nusuus harciga in lagu bedesho qawaaniin qawaaniin maxaa la jeerka la gashado sharci la tuuro ayuu wadiiqii wada u yahay fayajib waxaa waajiba marka hadday saa tahay hawsha natiijadii aan ogaanay iyo ujeeddadii danta laga leeyahay taqriiru shariica fayajibu mancu haadihi alwasiila wasiilada waa in la hor istaago culummadu waa inay qayliyaan waa in kutub laga qoro waa in muxaadaraad laga jeediyo waa in kutub laga akriyo waa in yac la yidhaahdo hawshaa marka waa waajib inii yaallow hawshaa waajib inii yaallow allahuma halba lafd wuxuu waa haadihi taq maxaa leeyahay waa hiya wasiilada aan kuu sheeganaya waxaa weeye taqniinu shariica wasiilada loo baahan yahay in la loo istaago oo la gooyo oo la manciyo hiya taqniinu shariica wey ayb saa waa inaa u fahanto wuxuu ku yidhi waqaacidatu qaacidada waxaa weeye sadu dariicati wadiiqooyinka wadaha iyo surmaha in la awdo oo la gooyo ee qaacidada fiqiga macluumatu waa mid la garanayo min anusuusi nusuusta sharciga waa mid la garanayo cinda ahli اlcilmi qofka sharcadalati waa garanaya qaacidada sadu dariica qaacido weyn wadiiqo kasta ee wado kaste shaygu daahir ahaanba ha fiicnaadee hadduu meel xun kuu geynayo yacbaa la odhanaya sidaa daraaddeed adigu inaad gabar la khalwooto waa xaaraan baa layidhi oo maxaa dhahay sheekhu meela ka sinaysanaya waxaa layidhi nin weyn baa nahay dad culummo aan nahay waxaa lagu leeyahay anagu adaa sinaysanaa kudhihi mayno laakiin wadiiqa waxay u tahay hee naf iyo shaydaan meel xunu kugu ridow marka hore baa loo risaagaya markaad garatay Ah, marka saas maaa la wadiiqa hawsha ayada hol shareecada ummaddu ay tahay marka tanna wadiiqadan haloo istaago waqad dakara mukalif wuu sheegay wafaqahu llahu cadadan buu sheegay tiruu sheegay badan wey oo min akaabir culamaa culamada kuwooda waaweyn ah fii casrina casrina waqtiga innagaan aan joogno alladiina culammadaasoo dahabu ku tegey ilaa xurmati xaaraamnimada weeye taqniin shariica shareecada in qaanuun laga dhigo la qodobeeyo culimo ku tegey ayuu sheegay jazaa allahu khayr weeye walaa shakka mugdi kuma jira weeye ana maa qarara wuxuu sugay weeye sheekhu ana maa qarara adow shawc sugan weeye cabdiraxmaan oo min almanci diidaa min takniin hareca shareecada in la qodobeeyo huwa sawaabu hada huwa sawaab uu ku yidhi alladii sawaabkaasoo laa yenbaqii aysan habboonayn weeye alcuduulu canhu in laga lexdo in laga leexdo laa yjuusu inaad tashriica la qodobaynaya laa yajuus waa xaaraan maqtac mana banaano culimmada ragga ku qaldamayna waa laga hadli doonaa insha allahu tacaala waana towbadaa loogu yeerahayaa faas'al allah alle waxaan weydiisanayaa buyi an yusiiba inuu abaalmariyo almualifa mualifka inuu abaalmariyo kitaabkan qoray wa an yarsuqanaa inuu nagu irsaaqo wa iyaahu asaga alikhlaasa ikhlaas iyo barax la-aan weeye mamade barax maxaa la yihahdaa barax tiran weeye fil camali xagga camal waxaan qorayno waxaan akhriyayno waxaan ka hadlayno ikhlaas allah nagu ilsaaqo wey ila ikhlaas nagu ilsaaqo iyo wa sidqi run weeye fil qowli hadalka aan ku hadlayno inuu run yahay wey wa an yajcalana inuu naga yeelo min ducaati alxaqi dadka xaqa dadka ugu yeeraayo wa ansaarahu dadka xaqa u gargaara garab taagan wa xumaatu shariicati illah dadka ilaalinaya oo looyadaba waardeynaya e xumaatu shariicati illah dadka maaa waadina dhinacyada ka taagan oo xifdina sharci lahaan laga dhigow iyo wadaabiina maxaa kuwa difaacahaya can diini diin ilahi dadka difaacahayo dhinacyada ka taagan allah naga dhigow iyo walmuhtadiina kuwa ku hanuunaya bihadyihi hadi maxaa shariicahu hadi ilahi caza wajal dad ku hanuunayo walcaamiliina dad ku camalfalahaya bikitaabihi ilahi kitaabkiisa dad ku camalfalaya allah naga dhigow laa bilqawaaniin alwadciya walaa bitaqniin shariicahu wa sunati nabiyi sal la sl nabig sunay dad ku camalfalaya alla naga dhigo oo qabsanaya wa an yuthabitana alla inuu nagu sugo calaa diinihi alqawiim diinta toosan nagu sugo alla weydiisanayna wa siraatu lmustaqiim jidkiisa maxaa leeya toosan wey inahu alle jawaadu deeqsi weeye kariimun oo fiican wey wsal اllah wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi wakhiirata min khalqihi nabiyina mxamed sal اllah alay slm wsaxbi wtaabiciina lahum bixsaan ila ywm اdiin katabahu cabdulcaziiz ibnu cabdilah araajici kutubtiisa ayaduna maa ian wa caqiidatan e wa xadiian iyaduna adduunkay buuxisa wey adduunkay buuxisa wey ayb isagoo akrinaya kitaab la oran jiray masail jaahiliya ayaan fariista xaramka kor nin baa akrinaya risaala masail jaahiliya akrinaya sheekh maal akrinaya ninkaa masail jaahiliya akrinaya sheekh ka hor akrinaayo aayaadka qur-anka xataa waa ka fahayaa wey markaasuu sheekhu wuxuu imsaxaya labiy toban maanta dadka cawrinkaar qabaha yaa wadaad ka qabta nin wax akrin kara eeshiyan waaban malaynayo marka waa nin caalima kutubtiisa addunkay buuxisay maxaa la yidhaha fiiriya waana la ogyahay wey tay sharxu shuruuqdiisa waxaa ka mid ah buluuq maraarka sharxu mufiidka ayaa ka mid oo ah aan ka socdo iyo caqaydka waxaan u malaynaya hadda inuu hadda wada u malaynaya sharx saxiix bukhari actaid kada sharxu saxiix bukhari hadda wadaan u malayna jazaa allahu khayr aan ka socdo aan gebagabeeya cawl loo kala bixi mayn wadaan dhamayna bismi illahi raxmaan raxim alxamdu lillahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalam calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamed wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin wa bacd faqad italactu waxaan mutaalaceeye weeye oon qooraas oo fiiriye weeye calaa hadihi risaala risaala ayada allati jaad bicinwaani taqniin hareecati bayna taliil watariim bay ku timid wey walatii shadaada jamaca uu kulmeeyey wa kataba uu qoray alakhu faadil walaalkeena faadilka wanaagsanaa cabdiraxmaan ibn sacd ashadri wey waqad alfayta waan ogaaday risaalatan mukhtasaratan ay risaalo la gaabiyey jaamicatan jamcisay weeye oo rurisay limaa yembaqi wixii habboon weeye atambiihu in maxaa la baraarujay ilayhi weeye xiyaala dhinaca iyo jihada weye xiyaala jihada dhinaca haadihi masalati masaladan ayada masaladee wey taqniin shareeca way la socon xiyaala ay jihata maxaa la yihahdaa wanaaxiya wey hadihi اmasأala alatii mas'aladaasoo ahaarad maxaa la kicisay weeye laqatan buuq bay kicisay wey buuq iyo maxaa la bulaan iyo hugun bay kicisay wey boor bay kicisay wey iyo wa niqaashan bay kicisay wey dadka dalabatulcilmiga dhexdooda niqaash iyo dood iyo ma banaanta ma banaan dood baa ka dhalatay wey wahiya masأalaة taxwiil الشhariica taxwiil اaxkaam axkaamta in loo wareejiyo oo loo bedelo wahiya waxaa wey mas'aladaanu maxaa la yidha masalau taxwiil ilaxkaam axkaamtii in loo barajiy akaam loo wareejiy ala sharciya axkaamta sharciga ahayd ilaa mawaadid maadooyin loo wareejiyo qodobo oo mushaabahatin shabbahaysa lilqawaaniin alqarbiya qawaaniinta qarbiga dasaatiirta qarbiga shabbahaysa waana meesha ay ka soo dheegteen ba hadda la socdo meesha ka soo dheegteen fii siyaaqati fii siyaaqati qaabka loo siyaaqaynay qaabka loo dejinaayo qodobkan waa intaas qodobkan waa intaas qaabka loo wado halkaasaa looga dayanhayaw halkaasaa looga dayanhayaw wa araa'iqihaa iyo uruqeedo uruqeedii qaabku meesha laga soo qaaday sida loo waxaynaayo ayay maxaade u mareen w min ama sidaa wa min ama halkaas buibaa sumiyan lagu magacaabay wey wa min ama meesha iyadaa iyo maas baa sumiyan lagu magacaabay wey taqniinu shariica lagu magacaabo sidii qaanuunku u qodobaysnaa ayaa shareecadina qodobii mawaadin looga dhigahayaa hal qodob baa masalada afar qowl hadday ku soo dhan afar deliil mid baa inta laga soo qaado ama qowl ka mida si ayagu arkaan masaxda qorana inta kale waa tuurayaan saasay qorayaan walatii maxaa la yidhaahdaa masaladaasoo kataba uu ka qoray can khuuuratiha khatarteeda wey alkaiiru min aculamaa sheekh u fiirso waxna warkan ku sheeg masaladan waxaa ka qoray he canahe kaiiru min aculamaa kutub ka qoray lakin annagu kana ka dooranayo daay min wax ka qoray waqad ashaara wuu ishaaray weye kaatibu risaala wuu ishaaray ilaa shay min taariikhi taariikhda almuxaawalaat isku dayadii isku day isku dayay litaqriir shareeca la isku daya in la qodobeeyo waktiyuu soo maray waa lasoo tilaaba tugleeyey waa loo soo waa loo soo gurguurtay ilaa hee ay socotay wey ilaa qaan gaartay waa loo soo socda wey samayntaas kabacdu yidhi acqaba wuxuu fangeliyey buu ku yidhi kaatibku daalika hawshaa wuxuu fangeliyey weeye markuu sheegay muxaawalaadkoodii waxay ka hadeen wuxuu fangeliyey bibayaani shubahaati almujisiina lidaalika bayaan inuu caddeeyo bibayaani shubahaat shubahaadkooda inuu caddeeyo almujisiina kuwa bannaynaya lidaalika hawshaa iyadaayo muraaqashi hataa inuu maaa leeyaha munaaqashadu la niqaasho mid mid u dul istaago w caddeeyey uma dakara wuxuu sheegay bacda aqwaali culamaa culammada aqwaashooda qaybo ka miduu sheegay waladilati buu sheegay weeye adila min alkitaab wasunna calaa manci min daalika inaysan bannaanayn buu sheegay wey wa cadami jawaasihi iyo inaysan maxaa la yidhaha bannaanayn buu sheegay mubayinan isagoo caddeeye weeye aahaara taqniini sayi'a aasaarta ay leedahay taqriiru sharci sayi'ada cala shariicati shareecada ay ku leedahay daatiha shareecada lafteeda dhibkay u geysanayso wey wa cala alqudaati dadka qudaada oo maxkamadaha fadhiya dhibkay u geysanayso iyo wa qadaa'ihim iyo xukunkooda qaadigii waa la xanimaya waa le qodobkaa bes ma dhaafi kartid dadka maxaa le qadiyoodii hawshoodii oo dhan ciriiri bay gelinaysaa wuxuu ogyahay inay xaaraam tahay ama uu daciif yahay ayay maxaa ba wax ku xukumaya limaada liannu meeshu yaala ma dhaafi karo xilli dawlada khilaafta kusugaa khilaafta la dhahay marka dhib badan bay keentay wanasiixatan um khayrmiro liummati ummadda maxaa wanasiatuna a nasiatuna anaga khayrmiirkanaguna waxaa weye lilummati ummadda an yattaqullaha inay fii dalia hawsha inay ilah uga cabsadaan wey wa an laa yabtaluu inaysan maxaa ku imtixaamin alummata ummadda wa inaysan ku imtixaamin bihada taqliid alqarbiyi taqliidkan qarbiga laska daba sodo gaala iska daba socdo oo gaalan ku dabayna ummadaisa ku imtixaami wey ayib khuduucan ayagoo maxaa la yidhaahdaa u dhagraaricinaya oo madaxa u laalaadinaya liduquudihi ee duquudi اqalbi wey cadaadiska duquudi qalbi qalbiga cadaadiska ummadda ay ku hayaan oo dowladaha islamka ay ku leeyiin qaanuun maa dejisaan caalamka lama socotaan waa dib dhacdeen xagga fulaan weeye ma garanayno waddankiinaan maal garshan lahay maxaa leeyahy heshiiska maxaa qaanuunka ma leedi cadaadiska ayaan dhegdan loo siin wey iyo waa hujuumu hujuumu اlqalbi weeye uu soo weeraray calaa shariicatina wa diinina qalbigunu shareecadle diintanada soo weeraray dheggaan janaab loo sino ilah laga diido wey kamaa sidii bu ku yiri sheekhu nansaxan ugu naseexaynayno man ushriba qofkii la cabsiiyey man ushriba alicjaab qofkii la cabsiiyey alicjaab inuu aad loo cajabo la yaaban yahay oo wallacay e bihaa maxaa la taqniin shariica ama bihaa maxaa la yidhaahdaa qawaaniin maxaa la qarbiya wey oo miman duul ka mida ah, dadka maaa la ay cajabisay taqniin shariica ama qawaaniin maxaa la qarbiya waxaa weeye miman duul weeye yantasibu u nisba sheegtaa nin u sheegtay inuu unasba sheegta way ila alcilmi cilmigu maxaa u nisba sheegtaa way laakiin ma asiibin masaladu hadduu hataa cilmi leeyahay lam yusib akhtaa wey khata bayin wey ayib man yantasu ila alcilmi anlaa yatacajalu inaysan degdegin weeye anlaa yatacajalu inaysan degdegin masalada fiiriyaan ka baaraan degaan ay ku ilnaqaan waxa ay ka hadlaayaan iyo waxa ka dhalanaya iyo wadiiqooyinkay furhayaan waa inay ogaadaan aysan degdegin wey wa an maxaa la yidhaahdaa yataamalu maxaa la yidhaahdaa alamra amarka waa inay ta'amulaan oo fiiriiriyaan waa an yataamalu ragga waa inay fiirfiiriyaan ay dhuuxaan ay ruugaan ay dib u noqdaan wa an yanuruu waa inay fiiriyaan ilaa salbiyaatihi salbigiisa balaayada ka soo boodaysa waa inay fiiriyaan wa mafaasida ka imanaysa mashaakilsha ka imaanaysana waa inay fiiriyaan oo iswadiiqo u yahay in shareecada la tuuro wadarmafaasid buu sheekhu qaacidada ayada wa darmulmafaasid in maxaa la dariyo oo la noqo maxaa la darmumafsada mafsada in la noqo la tuuro muqadamu waa mid ka horeeya calaa jalbi lmaslaxa maslaxada asagaa ka horeeya wadinku maslaxaad raadinaysaa hawlahaad raadinaysa waana imaan doontaa laakiin mafaasid baa meeshan ku jirtee mafaasid iyo masaalix hadday isqabtaanna mafaasida maaa maslaxa meesha waa la tuuraa mafsadada la hormariyaa goorma in wujida haddii la helo in wujida haddii la maslaxada maslaxada aad la ordaysaan lafteeda la helo weeye oo maxaa leeya aw tawahamaha uu ismoodsiye weye man yaddaciha cidda sheeganaysa wuxuu ku leey sheekhu anigu guradayna kaali badan waa loo gogolbadyahay qolada culummada cilmiga u nisba sheegata oo qawaaniin wadciya iyo taqniinu shariica maxaa la yihah lagu ibtileeyo maxaa la yihah ku cajiibka u arkaa waxaa weeye waxay maslaxada moodahayaan xataa hadday meesha ku jirto waxaa mafsadada ka badan waaba hadday maxaa ugu jira haddii la helo laakiin sida saxiixa weynaysa masaxa ku jirin aw tawahamaha uu ismoodsiye uu ismoodsiye lakin meesha masaxa kugu jirta ma yadaciha wa naxnu annagu bukuri sheekhu cabdiramaan ibn saalix weeye wuxuu yidhi wanaxnu anaguna naksha waxaan ka cabsanaynaa uga cabsanaynaa calaa man yaquulu bidaalika culummada dhahay taqniinu shareec waa bannaanta e, culummada dhahayo shareecada hala qodobeeyo wayuxabidu maxaa weliba wanaajinayo xabada dhahayo xabada wanaajinayo xabada waad garanaysa maali xabada weliba wanaajinayo macaanaynaya an yakuuna inuu ahaadan ka baqina culammada saa dhahaysaa miman dulilu ka midma fataxa furay cala ummati ummadda ku furay fii dukhuuli qawaaniin wadciya qawaaniin wadciya inay wadamada timaado iyo dhulka muslimiinta albaabka nin u furay inuu noqdaan ka baqaynaa bisababi daalika oo ah taqniinu shariica waa howl qatara wey kamaa waqaca sheekhu ciisaday dhacday sheekh xoogaal jazaa allah qoyr kamaa waqaca sidii dhacday fii bacdi buldaan sidoo ku dhacday wey buldaantaa ku dhacday waxaa ka mid waa imaan doontaaye turkiya ka mida masar baa ka mida waxa lagu dhigay waa imaan doontaa inta qawaaniin maa taqriimu loo keenay yaa ka macnan laga riixay markaasa hadda kana iska fiiriya hadda marka wey oo culama maxaa dhacay oo soomaaliya aamusa wey meesha dawladda hawsha wadata tay wallahu mustacaan bugul sheekh alla maxari kaalmo weydiisanayna wadaadka asaga asallah all waaa weydiisanayaab an yubaaria inuu barakeeyo fii hadi risaala risaala inuu barakeeyo wa an yanfaca ku anfaco biha ummadda inuu ku anfaco wa an yujzila inuu weyneeyo oo gooyo almasuulata abaalka weeye likaatibaha ninkii qoray weeye wasala allahu calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbihi wasalm wadaadka asaga maxaa la yidhaha dictor asheekh cabdiraxmaan ibnu saalix almaxamuud waxaa lagu tiriyaa min aclam innaas min baab alcaqaa'id dadka ugu aqoon badan jasiiratulcarab caqiide inay yaqaanaan isaga iyo wasiirka iyo tawsaan iyo ayaa lagu tiriyaa sidaa daraaddeed wuxuu leey kutub carakawa ah oo manhaabulcaqiida ku saabsan wey wuxuu leey kitaab mufiid ah oo la yidhaahdo alxukm bikayri ma anzala allah hal habeen baad akhrin kartaa hal habeen alxukm bikayri ma anzala allah labaatankii sano u dambaysay kitabkan ictimaadaynay jazahu allah khayr akhriya kitabka asaga bismi illaahi raxmaan war kale soo iguma dambeeyo caawaaba lagu kala baxay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi waxda wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda wi amaa bacdu faqad iطalactu waxaan muطaalaceeyey oo fiiriyey wiyi oo maxaa la yidhaha aan ku ilnaqay calaa ma katabahu shaykhu cabdiraxmaan ibnu sacd ashadri fima yatacalaqu biqadiyati qadiyad iyo masaladii wey taqniinu sharic ayaan fiiriyo oo muطaalaceeye wey fawajadtu waxaan helay qad ajaada inuu wanaajiyey wa afaada uuna faa'iideeyey baan ogaada wuuna cadeeyey fasaada dacwati fasaadkae baailka ina dacwa dadka in loogu yeero ilaa dalika oo taqniinu sharica dadka in loogu yeero biladilati min alkitaabi wasunan uu ku cadeeyey fajazaahu llahu khayr maxaa la yidhaahdaa fajazaahu llahu tacaala khayran wabaaraka fiih allah barakay wakatabahu waxaa qoray cabdullaahi bn cabdiraxmaan aala sacdi baa qoray waa nin sheekh ah, wey culamada ka mida wey ayb marka gabacdi muqadamadii ayaan culamada marka tirada badan iyo kayrkoodba masalada waa ka hadleen waana qaadaan dhigeen kitaabka marka waa kitaab ay leeyihin hee culmo badan intaa dhan marka halkaasaan caawa ku dayna insha allahu tacala habeen dambe risaalada ayaan arki doonaa qaadadhigi doona asalaamu calaykum